بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نيسابوري رحمه الله xadaثna hadaad bn khaalid fii baabi istixbaabi qira'aةi الqur'ani عlى أhli الfadl wاlxudaaqi fiihi wain kana alqaari'u afضل min almaqru calayh wuxuu ku saabsan yahay istixbaabu qira'ati اlqur'aan qur-aanka akhrintiisu inay fiican tahay oo ay wanaagsan tahay oo mustaxab ay tahay lagu dul akriyo calaa ahli lfadli dadka ahlulfadliga ah waalxudaaqi iyo dadka yaqaana fiihi qur'aanka xaadiqa maahirka ee qur-aanka yaqaana in lagu dul akriyo wain kaana alqaari'u ka akrinaaya haba noqdo afdala mid ka fadli badan min almaqruu'i calayhi midka lagu dul akrinayo oo qiraa'at lmafa qiraat lmafa qiraa'atu alfaadili cala almafduul qofkii wax akrinayay qofku ku dul akrinaayo asaga ka fadli badan laakiin wuxuu ugu dul akrinayaa macaani kale oo meesha ku jirta iyo fawaa'id kale oo ku jirta oo qofka asaga ee lagu dul akrinaayo in la muujiyo qadarkiisa iyo mudnaanta uu leeyahay inuu mudan yahay inay dadka ehlu fadliga ah wax ka dhagaystaan oo wax ka akhristaan ehelna uu u yahay inuu wax akhriyo taasaa ka mid ah qaala xadaanaa hadaab bnu khaalid qaala xadaanaa hamaam ibnu yaxya qaala xadaanaa qataada ibnu dicaama asaduusi can anasin ibni malikin abu xamzata albasri saxaabiyun jaliil khaadimu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam radia allahu canhu saxaabiga anasa qaala wuxuu yidhi ana rasuula allah nabiga calayhi salaam baa qaala yidhi liubay ubay ibnu kacab wuxuu ku yidhi ubay ibnu kacab abulmundir abu dufaylla waa la dhaha laba kun yuu leeyahay nabigaa wuxuu ku yidhi ina allaha ilaahay yaamaranii wuxuu i amray an aqra'a calayka inaan kugu akhriyo qur-aanka waa nabi maxamed calayhi salaam axadka sidaa leh ardadiisii buu ka mid yahay ubay ardaygiisii buu leeyahay inaan qur-aan kugu dul akhriyo ood iga dhegaysato ayuu ilaahay amray subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi ubay allahu sammaanii lak ma ilaahay baa ii kaa magacaabay oo magacayga sheegay oo yidhi ubay ku dul akhri wuxuu hubsanayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam mutlaqulidni la siiyey ogolaasho guud oo saxaabadiisa mid ka mida uu ku dul akhriyo deedna uu la doortay ubay iyo in ma ahee ubayi uu ahaaba qof mucayana la magacaabay xag allana laga soo magacaabay way kala xoog badan tahay ma ilaahay baa magaca iga sheegay oo kukaa ii ka magacaabay qaala nabigu wuxuu yidhi allaahu samaaka lii ilaahay baa ii ka magacaabay min fawqi sabci samaawaat ayuu ilaahay wuxuu yidhi muxamadow sala allahu calayh wasalam ku dul aqri ubay qur'aan qaala wuxuu yidhi anas binu maalik fajacala ubay wuxuu galay yabkii inuu ooyayo ubay oohin buu isla riday waa ilmeeyey waa ooyey muxuu ooyayaa faraxan wa shawqa farax buu loo ooyaa faraxa waa lala ooyaa sida murugta iyo walbahaarka iyo xanuunka qofka qabta uu ola ooyo yuu faraxu iyo suruurkana waa la ooyaa farax markuu kaa bato oo wax weyn oo faraxa aad hesho bishaaro cadiim ah qofka waa ilmaynaya waa ooyaya waad aragtaa ilmaha iyo hooyadiis oo muddo kala maqnaa markay is arkaan waa isku ooyaan ama waalidkiis ama qofkuu jeclaa ama wax loogu bishaareeyo faraxa markuu arko quratu cayn baa la yihahda ilmo qabowba ilin qabow baa ka soo daadanaysa markuu xanuun la ooyayana ilin kulul baa ka imaanaysa marka ubayig wuxuu la ooyey manqabada iyo mansilada iyo martabada ilaahay uu siiyey ee gaadhsiiyey allah baa leh lagu dul akhriya ubay axadka ku dul akhrinayana waa rasuulka muxameda sala allahu calayh wasalam oo qur-aanka lagu soo dejiyey markaasuu ooyey waxaa kaloo oohinta keeni kara ubay radia allaahu canhu nicmadaas iyo galladaasi loo galay intaa dhan iyo mansilada asaga uu isdejinaayay iyo tawaaduca xaggiisa ah markii las fiiriyo waa laba shay oo aad u kala weyn iyo nicmadaas shukrigeedii iyo abaalkeedii yaa looga fadhiyaa ubay ile nicmad ilaahay kuu galo inaad ku shukrisaa la rabaa shukrigeeda ma gudan doontaa waay taana waa la ooyi karaayoo arrintaasi nicmada intaasay leegtahay maxaad ku abaalgudi mase abaalgudi ma la imaan kartaa shukrigii nicmantaas weynankeedana waa istishcaaray oo waa dareemay waxaa lagu dul akriyeyna suuradda ah xadiidka soo socdaa sheegi doona xadiidkaas waxaan ka fahamnay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala la hadlay nabigiisa calayhi salaatu wasalaam oo uu hadlay biwaasitati jibriil ayaa lagu soo dhiibi jiray hadalka marka an allaha yatakalam mataa shaaa kayfa shaa bima shaa ilaahay subxaana wa tacaala waa hadlayaa markuu doono ayuu hadli suu rabuna u hadlayaa wuxuu rabuna ku hadlayaa wey kalaamka waa sifa sifaadkiisa ka mid oo azali ah oo nooc ahaan ilaahay inuu mutakalim yahay waa qadiim laakiin haddana aaxaadda kalaamka waxaa weeyaan mutajadid weeyaan oo xadid weeyaan oo hadalka uu la hadlaayo saxaab ambiyadiisa muusa uu la hadlay ibraahim uu la hadlay muxamed sala allahu caleyh wasalam hadalladaasi markaas soo degaaya waa hadallo cusub wey laakiin guud ahaan ilaahay mutakallim weeyaan waxay dhahaan qadiimu nooc xaadiu laaxaad kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala nooc ahaan ilaahay waa mutakalim laa yazuul waana sifatu kamaal inuu ilaahay mutakalim yahay walidaalika wixii ay samaysteen reer banu israa'iil ee cijligii lahu khiwaar waa kii lagu dhaleeceeyey oo la yidhi miyaena arkaynin inuunan hadlaynin oo nafci iyo dur midna una lahayn marka ilaahay subxaanaه wa taعala sifaatkiisa waxaa ka mid ah alkamaal qaala xadaana muxamed ibn muhanى wbnu bashaar moxamed ibnu bashaar qaala waxay yidhaahdeen xadaana moxamed bnu jacfar gundar qaala xadaana shucbat bn اlxajaaj alwaasiqiy abu bistaam amiiru lmu'miniina fi lxadiid qaala samictu qataada qataadaan maqlay oo yuxadiu warramaya can anasin ka warramaya qataada yuxadiu can anas riwaayada horena qataada can anas marka taxdiid riwaayadan ta ka dambaysana way kasii xoog badan tahay oo samictu anas buu dhihi doonaa min hunaa intafaa tadliisu qataada qataada tadliiskiisii meesha waa ka baxay qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa yidhi liubay ibnu kacab wuxuu ku yidhi ina allaha ilaahay amaranii wuxuu i amray an aqra'a calayka inaan kugu akhriyo lam yakun iladiina kafaruu suuraddaa inaan kugu dul akhriyo waa suurad gaaban waxuu u doortay nabiga calayhi salaatu wasalaam alimaam anawowi wuxuu leeyahay waxay koobtay kaiira jaamica liqawaacidin kaiira qawaacid fara badan min usuul iddiin wa furuucihi wa mahaamihi walikhlaasi wa tadhiiri اlqalbi arrimahaas usuuludiinkii iyo furuucdiisii muhimaadka diinta ikhlaaskii iyo qalbiga oo la tahiro iyo ahlukitaabkii iyo muuminiintii iyo mushrikiintii oo la kala caddeeyeyoo wixii firiqaha oo dhanna ayadda way koobtay markaasaa mid walbana waxaa la caddeeyey jazihii uu mudnaa jannaday khaalidiin ahluljanna ay gelayeen iyo naarta ay ku waarayeen ahlunaarka labadiba haddana waa la caddeeyey isla markaasaa mid walbana haddana tanihiisi la raaciyey oo kuwana waxaa la yidhi sharu lbariya kuwana waxaa leeya khayru lbariya khayru lbariya lagu ammaanay kuwana ammaantooda de waa cay weeyaan ammaan maahee sharu lbariya ayaa lagu tilmaamay ayib suuraddaasaa lagu dul akriyey qaala wuxuu yidhi inaan kugu dul akriyaa ilaahay amray buu yidhi qaala wasamaanii laka ilaahay muu ii ka magacaabay magacayga miyuu sheegay qaala nacam haa fa bakaa waa ooyey ubay radi allahu canhu ardaah weli min wliyaai illaah saxaabiyun jaliil radia allahu canhu wa ardaa saxaabigaa jaliilkaee qiimaha badan fiiri saxaabada nabiga oo wada qiimo badan yihiin ilaahay wuxuu ku manaystay inay arkeen nabi moxamed oy rumeeyeen oy la kulmeen oo sidaa ku dhinteen sifadaas suxbada oo axad kale oo iskale uusan jirin ayay ilaahay subxaana wa tacaala siiyey markaasay sii kale manaaqib iyo fadaa'il fara badan yihiinoo ubay waxaa ilaahay ku ammaanay ama nabiga calayh salaam uu ku ammaanay ama lagu doortay aqra'u saxaaba buu ahaa saxaabada ninka ugu yaqaana qur'aanka kariimka buu ahaa xagga lafdiga iyo xagga fahamka waan arki doonaa wixii su'aal intii la weydiiyey uu ka jawaabay qaala xadaanaa yaya yaxya bnu xabiib alxaariiy qaala xadaanaa khaalidun yacni bnu xaariin qaala xadaanaa shucbat bnu lxajaaj can qataada qaal samictu anasan anas baan maqlay buu yidhi marka tadliis can hadduu ku warin lahaa waa la fiirin lahaa yaquul asagoo le qaala rasuulu lahi sal sl liubay bimilihi intaa mutaabacada waxaa loo keenay faa'iidada ay wada tafiiri xooggeeda qataada tadliiskiisii baa lagaga badbaaday mutaabacada oo inay sugan tahay samaacu qataada min anasin inuu ka maqlay waana arrin weyn oo aad u weyn wey cinda ahlilxadiid qofka mudaliskaa hadduu can ku wariyo waa la fiirin laga baanaa laleeyahay dib baa loo raadin samiico markay la arko sagoo kaga maqlayna neeftaa soo boodaysa muxadisiinta waxay weeyaan culayskii baa ka dhacaya baabun wuxuu ku saabsan yahay fadlu istimaaci alqur'aan qur'aanka oo la dhegaysta fadliga uu leeyahay wa dalabi alqiraa'ati qiraa'a in la dalbo min xaafidihi qofka qur'aanka aanka xifdisan uu maaragtay akhrinaayo laga dalboo la yidhaahdo nugu dul akhri xaafidkiiow lilistimaaci si loo dhegaysto waalbukaa in la ooyo cinda alqiraa'ati qirada agteedana in la ooyo watadaburi iyo tadabburka markii qur-aanka la akhrinayo in la ooyo oo saameyn uu nagu yeesho watadaburu qur-aanka la tadaburo tadaburkuna waxaa weeyaan ixdaaru lqalbi wa mutaabacati macaani lqur'aan in qalbiga intii la xaadiriyo qur-aanka macaanidiisii la raacraaco lala socdo qur-aanka waa hadlaya waa kalaamka ilaahay awaamir iyo nawaahi tarqiib iyo tarhiib muxuu ahaa arrimahaas o dhan baa ayuu ka hadlaya wuxuu ka hadlayaa cajaa'ib fara badan laa tanqaicu cajaa'ibuhu cajaa'ibtiisa qur-aanka ma go'do marka waxaasoo dhan haddaad tadabburto oo u fiirsato laa shaka inuu qofka saamayn ku yeelanayo oo qalbigiisa sakiiro iyo xasilooni ay degayso oo kadib takshaciru juluudi aladiina dadka mu'miniinta qalbigooda ay qabandhacyooni nacam kadibna ay jilcayso ilin ay ka imaanayso waana sifada mu'miniinta lagu tilmaamay markii qur-aanka iyo dikriga ilaahay lagu dul akhriyo inay ilmeeyaan oo ooyaan idaa tuliyat calayhim aayaatu zaadun iimaanan iimaan baan u kordhaya وxadثna abu bkr بن abi شhaybة وabu kurayb جamيعا عan xفs qala abu bkr xadثna xفs بن qiyاas buu yihi عan الأcmى سulayman بن مهrان abu mحamed الكuفي الkahili عan إbrahيm بن يزيد النخعي عan cabidta cabida wuxuu caynka u kordhabaya ma jirta ya war wuxuu ugoday u kordhabaya caynka ma jiraa cabiida wuxuu yidhi fatxi bifatxil cayn ma jirtaa kaasaa saxa cabiida weeyaan cubayda maaha abidata abidata binu amar cabidata binu camar asalamaani cabidata binu camar asalamaani can cabdilaahi cabdillahi bn mascuud alhudali radia allahu canhu ardaa qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu اllah mawduuc walbaba saxaabada inta takhasuska ah ee kule baa ku badan fii baabi aljihaad markaad marayso fii baabi sayd markaad ku jirto fii baabi alqur'aanka iyo qiraa'aadka markaad ka hadlayso saxaabadu nin walbaba meel yaa lagu yaqaanay oo caam ku ahaa marka hadda markaad qiraa'aadka laga hadlayo ama qur'aanka iyo fadligiisa ubayi iyo ibn mascuud inaad ka weydo suuragalba ma aha cabdullahi ibn mascuud iyo ubayi inaad ka weydo qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibn mascuud qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nabigaa wuxuu igu yidhi iqra' calaya alqur'aana qur-aanka igu dul akhri iyaduna waxaa weeyaan waa nooc taskiye ah ishaare ah ubayi ninka la yidhaahdo ubayi waxaa soo maray nabigaa ku dul akhrinaaye marka dadkii kale inay ku dul akhriyaan oy wax ka bartaan oy wax ka dhegaystaan oo macallin uu u noqdo min baab alawla wey arrintaas nabi maxamed baaba ku dul akhriyay uu ka dhegaystaye halkaasaa la ishaari karaa cabdillahi e, bin mascuudna waa kan isaguna nabigu ku dul arinaya isaguna wuxuu nabiga alay slam ka akrista qur-aanka ka barta buu yidhi iqra calaya qur'aan qur-aanka igu dul akri qaala faqultu waxaan ya rasuul allah aqra'u calayka ma adaan kugu dul akrin calayka adiga korkaadoo unsila lagugu dejiyey istifhaamta maanta maaha lilisticlaam maaha inuu nabiga cilmi ahaan u weydiinayo su-aasha ma ahee waa taajub taiim tacajub weeyaanoo litacdiim wa tafkiir eh, arrin culus oo aad ballaarad oo cajabteeda la wey ee wuu og yahay in nabiga lagu dul ahriyay calayhi salaatu wasalaam wuuba maqlaa nabiga inuu yidhi u dul ahri aqra'u calaykadan nabiga waaba horraysa iqra calaya buu yidhi wa calayka unzil in nabiga lagu dejiyey qur-aankana asagaaba macallin uu ahaayo uu ka dhagaystayoo macallinkiisi weeye nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa og yahay ee waxaa weeyaan arrintii baa la weynaatay oo bay ku ma adigii qur-aanka laguu dejiyey eena baray yaa haddana kuu dul akhrinayna nabi allow qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi innii ashtahi waxaan jeclahay an an asmacahu qur-aanka inaan maqlo oon dhegaysto min hayrii qof aniga kayrkay ah inaan qof kale ka dhagaystaan jeclahaye igu dul akhri buu nabi sala allahu aleyh waalih wasalam faqara'tu nisa suurat nisa ayaan akhriyay oo bilaabay bilowgay suuradda xataa idaa balaqtu markaan gaaray fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida halkaasaan gaaray buu yidhi afartan iyo kow aayadood soo maha kow iyo afartan aayadood wey fa kayf waa istifhaam ayadu laftirkeedu waxaa weeyaan tafkiim iyo tacdiim iyo tacajub arrin culus ayaa nabiga calayh isalaatu wasalaam loo suureeyey xaalad culus iyo mashhad aad u ballaaran oo qiyaamihii ah iyo waxaa dhex dhici doono oo su'aale iyo isweydiin iyo isku maqhraati fur ah taasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yuhaa lagu dul iyogaadha aayaddu fa kayfa idaa ji'naa xaalku noqon doonaa markaan la imaanno min kulli ummatin ummad kasta bishahiidin makhraati wa ji'naa aan la nimaanno bika adiguna calaa haaulaa'i kuwan korkooda gaalada ee kufaaru quraysha shahiidan xaalaad makhraati ku tahay qof walbaba makhraati waa waxbaa ku makhraati kici doona malaa'igta baa ku makhraati kici dhulkii baa ku makhraati kici ambiyadii baa ku makhraati kici dadkii kalea ku maqhraati kici nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam shahiid wey wuxuu ku maqhraati kacayaa kuwii loo soo diray nabiga alayh isalaatu wasalaam su-aal baa nabiga ambiyada la weydiinaya dadkii loo dirayna su-aalaa la weydiinaya yowma yajmacu llahu arusula fayaquulu maada ujibtum iyo maada ajabtum lmursaliin aayaddii kale iyaduna rusushii falanas'alana aladiina ursila ilayh walanas'alana mursaliin kuwii la diray iyo kuwii loo diray intaba su-aalaa la weydiin iyo maqhraati kac baa imaan doona xaaladda halkaa taagan ee ilaahi subxaanahu wa tacaala uu soo istaajinaya ambiyada ma gaadhsiiseen ku maqhraati kaca arrintaas markuu aayaddu ay marayso waxaa ka horraysay marka aayaddu lafdigan ayadaa ah, tacajubkiisa iyo culayska ay xumbaarsan tahay waxaa ka horraysay aayad aad u culus oo kale in allaha laa yadlimu midqaala darra wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajra cadiima fakayfa ida ji'na min kuli ummatin bishahiidin waji'na bika calaa haulaa'i shahiida aayadda iyadana cajab badan baa ka dambaysa yowmaidin yawadu aladiina kafaruu wacasawu rasuul low tusawaa bihim alard walaa yaktumuuna allaha xadiia waa aayad kaloo iyadana cajab badan maalintaa ilahay una waxba uunan ka dulminaynin qofna qof walba wuxuu la yimid uun la hordhigaayo makraatina lagu loqoraayo qof walba makraati nabigana uu ummadda ku makraati kici doono maalintaasi yawaddu aladiina kafaruu wacasawu rasuul kuwii gaalada ahaa ee rususha caasiyey waxay jeclaan doonaan low tusawaa bihim alardu dhulka in lagu simo yaa laytanii kuntu turaban bay dhihi doonaan halkaa hadde waa wax istishcaar keeni kara dareen keeni kara xanuun keeni kara qalbiga jidcin kara saa darteed buu nabiga la ilmeeyey oo la ooyey sala allahu caleyh waali wasalam rafactu ra'sii madaxaygii baan kor u qaaday buu yidhi mimbar buu nabiga ku fadhiyaa cabdullahi ibn mascuudna waa hoos fadhiya oo qur-aankiibu ahrinaya nabigana waa dhegaysanaya si tadabbur u dhegaysanaya aw khamazanii rajulu nin baa iqandhuuftay ilaa jambii dhinaca iga fadhiyey dad baa dhegaysanaya nabigana waa ka mid yahay rafactu raasii madaxaan kor u qaaday fa ra'aytu waxaan arkay dumuucuhu ilintii nabiga calayhi salaam oo ra'aytu dumuucahu oo tasiiru ilinta nabiga oo qulqulaysa ayaa arkay buui sala allah aleh ali wasalam marka qofka waxaa laga qaadanayaa qur-aanka in lagu ooyo bukaa iyo tabaaki baa kala jira iska ooysiin inuu qofka uu iska ooysiiyo oo markuu qur-aanka uu bilaababa oohin uu iska raaraadiyo oo ilin iyo oohin uu asaga iska doondoonay oo naftiisa uu maaragtay kiciyey oo ilin iska keenkeenay iyo in wax lagu ooyo uu ku ooyo wax lagu ooyo iyo mowqif jira iyo xaalad jirta iyo duruuf taabatay oo qur-aanka kariimka ah in saabaynta ay ku yeelatay uu la ooyo middaa iyadaa waxay keentaa ilin iyo in qofka maaragtay uu xurqa ah, xabadkiisa ay uu guuxo ayay keentaa dhawaaq afka lagu dhawaaqo oo la ooyo sida qof nabar ku dhacay ama musiibo ka dhacday la dhawaaqada ma aha ma aha bukaan walidaalika nabiga calayh salaatu wasalaam xadiis saxiixa xabiib khabaab bin arad nabiga markuu tukanaayo eh, xabadkiisa waxaad maqlaysa kaan eh, aziizu murjal ah, xabadkiisaa guuxi jiray rasuulka alayh salaatu wasalam dhugdhugdhugdhigdhi jiray ilintan waa ka socon jirtay sala allahu aleyh waali wasalam marka bukaa qur-aanka akhrintiisa lagu ooya ka akhrinaya iyo ka dhegaysanaya oo ta'iir iyo saamayn ay ku yeelato taana waxay keeni kartaa iimaanka qur-aanka lagu qabo iyo khushuucda lagu khushuucay iyo macnaha lala socdo iyo wuxuu ka hadlayo la dhuuxaansado arrimahaas weeyaan ee codka iyo muxuu ahaa arrimo kale ood maamisayd raadisay ma ahee qur-aankii weeya waxa ku saamaynayo saa weeye ayb qaala xadaanaa markaasuu nabiga alay slam shawaahid soo socota halkaasaa lagu joojiyey xadaanaa hanaad binu sariya wamin jaabir alxaaris itamiimi jamiican can caliy bni muslim can alacmash bi hada isnaad wazaada hanaad fii riwaayatihi qaala lii rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu ugu jira wahuwa cala almimbar iqra calaya igu dul ahri marka riwaayadan dambe waxay ku faa'idaysay nabigu mimbar buu ku fadhiyey saarraa wa xadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala xadaana abu usaama xadaanii miscar ibnu kidaab qaala abu qurayb can miscalin buu yidhi can camr bni murata can ibraahiim ibraahim bnu yaziid anakhaci qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allah alay wasalam nabiga wuxuu yidhi licabdillahi bni mascuud wuxuu ku yidhi waa marka cabdillahi bn mascuud baa laga maqlay warka saas u soo aroorinaya wailaa ibraahim taabici wa iqra' calaya igu dul akhri qur-aanka qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud aqra'u calayka maadaan kugu dul akhrin wacalayka korkaada walxaal calayka adiga korkaada unsila qur-aanka lagu soo dejiyey oo xagg alla lagaga soo dejiyey qaala wuxuu yidhi inii uxibu waxaan jeclay an asmacu inaan maqlo min hayri qof ani aan ahayn markaad qof qur-aanka aad dhegaysanayso way ka saameyn badan tahay markaad ahrinayso oo markaad ahrinayso alfaaddiisa ilaalinayso eed samidiisa dhowrayso mutashaabihiisa kale ilaalinayso oo axkaamtiisa aad dhowrayso iyo marka lagugu dul ahrinayso keliya tadabur uu lagaga baahan yahay inaad dhegaysato ood u fiirsato way kala saamayn badan tahay waqadiiman qaaluu alqaari'u maxay dhaheen alqaari'u xaali bay dheheen qofka wax akhrinaya waa qof wax lisayoo kale waalmustamicu ka dhegaysanayana shaaribun waa qof cabay caano loo soo lisay cabaayoo kale markaa taasay ku shabahaan inii uxibu an asmacahu min hayri qaala faqara'a calayhi min awali suurati nisa suuratu nisa awalkeeda ayuu ka bilaabo akhriyay ilaa qowli laga gaaro fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida fabakaa nabiga waa ooyey calayhi salaatu qaala miscar baa wuxuu yidhi marka dee aayadahaasi ka horeeya iyo kuwa ka dambeeya iyo aayaddan laftirkeeda si gaara ah nabiga u taabatay intaba oohinta way keenaysaa intaba oohinta way keenaysaa laakiin meelaa meeshii lagu ooyi jiray bay ahayn haddaad ooyida ka waran ibnuljawsi baa waxaa laga sheegay nin dariskiisa ah oo jiiraan ay ahaayeen iyo habeenkii o dhan wuxuu akrinayaa yasaluunaka cani ilmaxiidi qul huwa adan factaziluu nisaa fi lmaxiid markaasu oohin haddana nafta ayaa ka baxaysu waa ooyaya aayadda isku celcelinayaa waana galgal dhowhin buu la galgalnaya awa ya kollaba moogi waxa u daahiray meesha wax ooga daahireen xukun waa ka hadlaysaa kalaamka ilaahay waa yahay halkii xarafa toban ajir waa laga heli bi hada dhankaa marka laga laakiin hadda wacdi iyo waciid iyo muxuu ahaa arrimo kale ayib oo hadda wallahu aclam laakiin waxyaalaha uu soo arooriya tacajubkay ka mid tahay ayib ilaa qof walbaba qof walbaba saamayntiisa isaga garanaya asalku waa sidaas aayadaha qaar baa dad saxaabada saameyn jiray taabiciinta saameyn jiray kuwa qaar ka daran si ayna u saameynin bu saameyn jireen qaar baaba la dhici jireenba aayadaha qaar markay maqlaan oo la booqan jiray oo xanuun intuu ku dhaco xanuunsadaan yaaba la booqan jiray hebel aayaddii ma xalay u akriyay uu la dhacay ayuu la xanuunsan yahay la dhihi jiray ah, saxaabada waa laga soo arooriyey taabiciintana waa laga soo arooriyey qaar baa maaratay gabtay dheheen laadhaxayba waa dhacday meelaha hadda socialka waad arkaysaa meelaha qaar qof akrinaayo wasiiqa aladiina ittaqow iyo oo nafta ka baxayso wallahu aclam qaala miscar wuxuu yidhi faxadaanii macan macan baa ii warramay can jacfar bni camar ibni xuraytin can abiihi can ibni mascuudin qaal qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi shahiidan calayhim maa dumtu fiihim ow maa kuntu fiihim shaka miscar baa shakiyey marka ayadda su-aal baa la weydiiyey oo istifhaam iyo tacajub iyo tacdiimu mawqif arrin culus baa la weydiiyey nabiga alayh salam xaal muxuu noqon doonaa baa layidhi arrintaa markay imaato o adna keeno dadkina la keeno maqhraati ku noqoto markaasuu jawaabo nabigu wuxuu yidhi shahiidan calayhi maa dumtu fiih walaalkiis ciisa ibnu maryam hadalkiisii buu soo ikhtibaastay soo qaatay wa calayhim shahiidan maa dumtu fiihim falama tawafaytanii kunta anta araqiiba calayhim wa anta calaa kulli shayin shahiid aayaddaasuu nabiga calayh salaatu wasalaam ayuu siduu ciisaba u jawaabay ayuu u jawaabayaa shahiidu calayhim shahiidan baan ahaa kuntu shahiidan calayhim makhraati baan ku ahaa maa dumtu fiihim intaan dhex joogay ow maa kuntu fiihim intaan ku dhex jiray baan makhraati waxaan arkay een ka maqlay een gaadhsiiyey marag baan ka ahay laakiin haddii aan dhintay adigaa ilaahoo raqiib ah oo ka warhaya oo xaaladoodaoo dhanba xogogaal u ahoo xaadir u aho joogo og oo yaqaana taasna macnaheedu waxaa weeyaan ambiyadu hadday dhinteen waxay og yihiin oo cilmi ahoo ka dambay inuusan jirin waa dhinteen khalaas walidaalika nabiga hadduu dhinto allah warasuulu aclam lama dhihi karo waxbaa la weydiiye allah warasuulu aclam hadduu dhintay sala allah aleh waali wasalam waa kuwa ambiyadii ciisa calayhi salaam baa leh ah, falamaa tawafaytanii kunta anta raqiib shaan kumadi haddaad dhintay ilaahay waxba kama ogi nabigana tii buu soo qaatay shahiidan calayhi maa dumtu fiihim intaan dhex joogay baan maqrag ku ahaa oon ka warhayay sidaa weeyaan nusuusu shareeca qaala xadaanaa cumaan bin abi shayba qaala xadaana jariir can alacmash can ibraahiim riwaayadan xadiidkan waxaa ka mid ahaa bacdi riwaayaatihi in markuu aayaddaas marayo cabdullahi bin mascuud nabiga uu ku yidhi xasbuka xasbuka inuu ku yidhi taana macnaheedu waxaa weeyaan qofku hadduu qur-aan akrinaayo ama qur-aan akhri aad tidhaahdo inaad joojiso o tira halka ku jooji waxba dhibaataa ma leh oo kelimadaa isticmaasho xasbuka oo kale ama jooji aad tidhaahdo dhib ma aha zuhdan can ilqur'aan in qur-aankii laga zaaidayo qur-aankii macaanaa maxaad u istaajisay maxaad u joojisay laguma dhihi karo ah, likulli maqaamin maqaal weyo xaaladda hadda halkaasi ku eg tahay intaasaa nagu filan hadhow haddana wax kalaan aqsan doonaa jooji dhib ma laha cajal qur-aanoo kuu darroo degaysanaysay waad darin kartaa waad joojin kartaa xaalkaadii iyo wakhtigaadii xaaladaadaad iyo ku xidhan tahay ma aha qur-aankii ilaahay la dhegaysanayay maxaad u joojisay xaaladday ku xidhan tahay haddii de qur-aanba aan lagu tusi karin oo qofku qur-aan la tusi karin marka qur-aan loo shidana uu joojini cajal heesa markii loo daarana uu rabo ay dhegaysani kaas waxaa weeyaan nascatan min nifaaq baa ku jirta ah, calaama munaafiqnimaa ku jirta qofka asaga heestu waa u macaansan saamayn bay ku leedahay waa jecel yahay laakiin qur-aanka markuu soo galo khalaas waa xidhaya ah, waxyaalaha kalena waa raacay oo daba socnaya oo mutaabicinaya ka asaga khatar buu ku sugan yahay laakiin haddii isagoo qur-aanka dhagaysanayo dee waqtigiisi baa la gaar shaqadiisii buu aadaya qof buu la hadlaaya waa joojin karaa laakiin waxaa fiican bay culimmadu leeyihiin sheekh alislaam alcallaama ibnu cuthaymiin raximahullah in aayadda uu akhrinayo hadday mid wixii ka horreeyey calaaqa la leedahay iyo wixii ka dambeeyey calaaqa hadday jirto inuu u kaadiyo ilaa aayaddu ay dhacdo calaaqadeedii ila qur-aanku cutub cutub iyo mawduuc mawduucu iskula socdaa xaalad culus xaalad baa la marayaa oo shardi iyo jaza oo kale ah arrimahaasoo kale waa inaad u fiirsato ayib waxadaana cuثmaan bin abi shayba qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiid الdabiy can acmash sulayman can ibrahim can calqama ibn abi waqaasin can cabdillahi bn mascuud alhudali radi allahu canhu qaala kuntu waxaan ahaa buyur bixims magaalada xims la yidhahdaan joogay shaam ku taalla xims faqaala lii bacdu lqowm meesha hadda la baabi'inayo way xalab iyo xims iyo ahlu ay degayeen la baabi'iyey duruus iyo muxuu aha nusayriyad iyo ay iskugu tageen shiicadu raafida iyo malaaxidadii mxuu ahaa ruushkahaa iyo baabi'yeen kuntu biximsi baan joogay faqaala lii bacdu alqowm dadka qaar baa waxay ugu dhaheen iqra calayna nagu dul qofka qur yaqaan hadduu ku imaada ka faa'idayso sheekh nagu dul ahri sida laqwiga iyo hadalka iyo hugunka kale meesha oga baxaba ah, waman asdaqu min allahi qiila ilaah yaa ka eray fiican ah, wa biayi xadiidin bacdahu yuuminuun qur-aanka kariimkaa axkaamtiisa iyo macaanidiisa iyo fawaa'iddiisa iyo barakadiisa iyo sakiiradii xasilooda soo degi meeshaa eray kaga fiican ma iqra calayna nagu dul bay dheheen faqara'tu calayhim waxaan ku dul akriyay suurata yuusuf baan ku dul akriyay maanta wuxuu doortay cabdillahi bn mascuud yuusuf nabigana wuxuu ku dul akriyay yunus suurat nisa qaala wuxuu yidhi faqaala rajula min alqowm nin dadkii fadhiyey ka mida ayaa wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay maa hakada sidaasi unsila laguma soo dejinin sidaa laguma soo dejinin nin maa dad ka dhex hadlay waa muleyfu muleyfi weeyaan dadku dhex fadhiisa soo dhexgalay dadkiibuu soo dhexgalay masaajidku dadku waa iska soo dhexgalaya mid wax kusoo dhuftay baa iska soo geli marka wuxuu yidhi mahakada unzilad sidaa laguma soo dejinin buu yidhi dadka dhex sheekhii cabdullahi bin mascuud ahaa qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan ku yidhi wayaxaka wallahi baan ku dhaartay laqad qara'tuha waxaan ku dul akhriyey suuraddan calaa rasuuli illaahi sala allah alay wasalam nabigaan ku dul akhriyey sidabaan u akhriyey baana ugu dul akhriyayoo uu iga dhagaystay see ku dhacaysaa faqaala lii wuxuu igu yidhi axsanta haddana isla haddana wuxuu leey axsanta sax baa tahay maxaa soo baxday marka nin isdhaafsan inuu yahay oo isweydaar qaba oo maskaxdiisa wax ka maqan yihiin ah, waxbaa ka maqan axsantaa buu yidhi ah, sax baa tahay haddana fa baynamaa waqti ana ukalimuhu anoo la hadhadlaaya id wajadtu waxaan helay buu yidhi minhu ninkii riixal khamri khamro urkeed baan ka helay buu yidhi afkiisa waxaa ka soo uray khamro qaala ibnu mascuud baa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi atashrabu lkhamra khamraad cabbi miya wa tukadibu waxaad beenin bilkitaabi kitaabkii qur-aankaha iyo aayadihii qur-aankana waad beeninaysaayo maaha nabi maxamed kuu lus dejiya baad leedahay laa tabraxu halkan ka zuuli maysid ka dhaqaaqi maysid xataa ajlidaka ilaa kaa jeedlo kaa garaaco qaala fajaladtuhu lxadda xaddi baan ka oofiyey buuri xaddi baan ka oofiyey afartankii ama siddeetankii cumar radi allahu canhu marka shaarib alkhamri lahu xuduud cuquubuu leeyahay aan xadaysnayn iyo me xad buu leeyahay xadaysan bay culamada isku hayaan xilligii nabiga calayh salaam markii loo keenay mid khamre cabaaya khamre caba wixii guriga joogeen buu yidhi ku bilaaba markaasaa mid feer ku dhufta iyo mid ul ku dhufta iyo mid mara u duuduubta iyo mid yaa la noqday kabla baxa qiyaastii markaa iyo ushii afartanka marka arrimahaasna waxaa laga qaata afartan abubakar xilligiisii cumar radia allahu canhu siddeetan buu ka dhigay markaas siddeetan buu ka dhigay yadaasay culamada ka qaateen marka horeba cuquubay aheede xuduud ma ahayn cuquubaduna waa tacziir tacziirtuna maa yaraahu alqaadi wuxuu qaadiga arka weeye walidaalika cumar siddeetan uu ka dhigay isagoo helay shirayka akhafilxuduudi oo siddeetanah haddii marka horeba xataahay akhafulxuduud afartan bay noqon laheeda lama dhaheen akhafulxuduud waa siddeetan halkaasay ka niqaasheen culummada qaar calaa kulli xaal ninkii asagaa waa la xaday laakiin ninkan xadulkhamra laga oofiyee xaduriddo lagama oofin leannu hadalka wa bilkitaab waad beenisay kitaabkii laleeyahay ninkan muskir weeye qofka muskirka ah ee maskaxdiisii ayna joogin ee wax ku hadlayna hadallada uu ku hadlay akaamta axkaam kama ratibanto axkaam kama ratibanto kelimatun buu ku hadlay ma gaaloobayo leannahu maba jooga caqligiisii caqligiisii ma joogo manaadu takliif manaadu takliif waxa la jirta alcaqlu waalbuluuq inuu qofka qaangaar yahay caqlina uu leeyahay mukallaf ku noqdaa saa darteed wixii iskaarkahaa ee uu la yimid u loo haystaayo asagoo caqlila caqligiisa zuuriyaha loo haystaaye intuu caqligiisa taagay wuxuu ku hadlay naagtiisii buu furay qof buu maarata yii gabadheeda kuu geliya ah, qabiltu kii kalena iska yidhi waxaason waba kama jiro marka watukadibu bilkitaabidaas waxaa weeyaan jahlan jaahilnimo iyo hadayaan iyo aqoon la'aan baad uga hadashay weeye sidaas ee ma aha beenintii kufriga ee gaalnimada keeni lahayd hadday gaalnimo keeni lahayd oo gaalnimo ay noqon lahayd riddo ayaa lagu xukumi lahaayo afartan ulood ma ahateena waa la dili lahaa man badala diino faqtuluuhu ayaa la marin lahaa qof ridoobay buu noqon lahaa mana yeelin ibn mascuud radi allahu canhu qaala fajalathu xadaana isxaaq bn ibrahim wa caliy bnu khashrab qaala waxay yidhahdeen akhbarana ciisa bn yunus xaa waxadaana abubakr bn abi shayba wa abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala waxay dhaheen xadaana abu mucaawiya jamiica acmash sulaymaan bihada اlisnaad walaysa fi xadiidi abi mucaawiya faqaala lii axsanta intaa kuma jirto baabu fadli qira'ati اlqur'ani fi salaat salaada gudaheeda qur-aanka lagu akhriyo wa qur-aanka barashadiisa inuu wax walbaba ka fiican yahay wax kale oo la raadiyo oo loo kallaho subaxdii waxaa ka khayr badan oo ka fiican qur-aanka oo loo kallaho oo la barto xadaana abubakr bin abi shayba wa abu saciid alashaju qaala xadaana wakiic ibnu jaraax can axmed sulaymaan can abi saalix isamaan can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabiga wuxuu yidhi ayuxibu axadukum axadkiin ma jecel yahay idaa rajaca ilaa ahlihi gurigiisa markuu ku noqdo an yajida inuu helo fiihi gurigii xeradii xeradii geela iyo xeradii cidda alaaa khaliifaat saddex alaad oo rimay ah dhays ah inuu gurigiisa xidaaman waaweyn oo simaanin buurbuuran saddex alaad oo weyd oo abaar ay ku dhacday awar loo haynin inay roobba digi doono in kale wax qofna ku farxi maayo hadda xilligan ee saddex oo buurbuuran oo shilis oon abaar looga baqaynin xagganna dhays ahoo la tawaqucayo inay ilma kuu dhalaan gurigiisa markuu ku noqdoba subaxdii qofkii oo asaga abaa iskale la yidhi arrinkaa ma ku farxi lahedeen ma jeclaan lahedeen qulnaa nacam haabay dheheen saxaabadu waan jecelna nabi allow yaa arrintaas waa arrin fiican qaala nabi wuxuu yidhi fa alaau aayaat marka waxaa weeyaan rabdi wey bayna almaxsuusi wlmanquul fa alaau aayaat saddex aayadood oo qur'aana oo yaqra'u uu qofku akhriyo bihinna aayadahaasi yaa axadukum axadkiin uu akhriyo fii salaatihi salaaddiisa uu ku akhriyo yaa khayru lahu uga khayr badan min alaai khaliifaatin saddex halaad oo rimay ah cidaamin waaweyn simaanin oo cayilanoo shilis ah waxaa ka khayr badan saddex aayadood oo soo xifdiyu nabi sal alla alay wasalam soo maarti saddex halaad waa adduun waa iska dhammaanayaa waa iska tegayaa maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq ilah agtiisa wixii yaallo qur-aanka aad baratay oo xidisay eed dhegaysatay eed fahantay eed ku camalfashay ya saddexdaasa laga yaaba sabab jannada inay sabab kugu noqdaano jannada lagu galaba xadana abubakr bn abi shayba qaal xadaana fadl bn dukayn abu nucaym qaal xadaana muusa bnu caliyin qaala samictu abi yuxadiu can cuqba bni caamirin qaal kharaja rasuul lah nabiga alayh salaam baa baxay wa naxnu fi sufa annagoo sufadii ku jirno sufada waa meel daashah derse ah oo saxaabada muhaajiriinta ah dalabatulcilmiga ah inay wax bartaan oo diinta wax adduun iyo suuq iyo beero midna aan shaqo ku lahayn nimankaasaa fadhi jiray ilaa toddobaatan marka qaar gaari jireen marnay ka bataani maray ka yaraadaanba waa dhacday abuu hureyra horgalka ah oo ka mid ahaa dadka ayaga ah waxaa ka mida ninkan hadda warrama cuqba binu caamir asxaabu sufaa la dhihi jira muslimiintoo dhan bay u dhexeeyeenoo marti u ahaayeen oo hadba maaragtay qofka xaya ciddiisa geeya oo weliimada loogu yeedho wixii loo siin karo la siiyo nabiga waa ku baaqi jiray dadka ardada ee waxbarashada u jooga ee dalabadaa in wax loo taro oo diinta xumbaaridda ay xumbaarayaan lagu kaalmeeyo rasuulka alai slam ka hadli jiri mar buu nabiga calayhi salaam iclaan cumuumi ah soo saaray oo ogeysiis guud uu bixiye uu yidhi maanta dadka asxaabu sufada aan qaybsanno kii hal qaadan kara kii laba qaadan kara kii saddex qaadan kara kii afar nin walba wuxuu qaadan kara qaato nabiga koox buu qaatay abubakar koox buu qaatay waa la qaybsadayba marka dadka noocaas ee dalabatulcilmi waxbarashada u yimid ee haddii ay waayaan meelay ku noolaadaan laga yaabo inay ama baadiye aadaan ama meelahan wanaagsanan u cararaan in la jalo oo guryaha la geeyo oo waxbarashadooda lagu kaalmeeyo waxay ka mid tahay arrimaha wan wanaagsan ee shareecadeenay ka mid tahay waana tacaawun cala albiri waataqwa in khayrka iyo wanaagga laiskugu kaalmeeyo dadka noocaasa in la ogaado kutub loo gado dhar la siiyo sikada la siiyo laga warhayo arrin muxuuha weeyaan laakiin yaxsabuhum aljaahilu akhniyaa min atacafuf dadka aan aqoonta lahayn ee ka warhaynin ee asaga maaragtay noloshiisa iyo xaaladiisa mooyeene yaa baahan yaa waxaysan ma aan ogayn kuwa noocaas ee iska dharka cadcad wuxuu u malaynayaa aamuska aamuskay aamuseen inay aqniye yihiin oo xoolo haystaan ayuu u malayn ka warhayn iyo in hoos loo fiiriyo ayay mudan yihiin oo la ogaado dalabatulcilmiga maxaa yeele shareecadii haddii suuqa la wada aado yaa xumbaari diintii oo qaadi tana isweydiis leh fa qaala wuxuu nabigu yidhi intuu u yimid nimanka asxaabu sufadaha nabigu shaxdulhimam himmadoodu kor u qaadaya in adduunyada ay waxba kala maqnayn waxay haystaan wax walba ka fiican yahay wuxuu yidhi ayukum kiineeda yuxibu jecel an yaqduwa inuu kallaho kulla yowmin maalin walba ilaa budxaana togaa madiino maree budxaan la yidhaahdo aw ila alcaqiiqi waadi oo waadi la yidhahdo waadi inuu u kallaho oo fayaatiya minhu uu kala yimaado binaaqatayni laba halaad kowmaaweyni kurso waaweyn laba halaadoo kurus waaweyn lannahu waxay ku jiraan togaasay togagaasay ku jiraan togaguna inta badan waa meelaha geedka qoyan uu ku haro wey geedka qoyaankiisa iyo lamaha jilicsan ood geela u sariigto halkaasay ku dambeeyaan geelaa markaa qoyaankaa cunay waa cayinaya kurs buu yeelan dooxooyinka intuu aado laba halaadoo kursa leh yaa jecel inuu gacanta ku soo dhigo oo miyuu soo dhacay maya ma qaraabadiisibuu ka soo xoogay maya fii kayri imin dembi la'aan wax dembi ahoo arrintaas ka soo gaari oo xoolo dadeedoo soo dhacay ma jirto walaa qadca raximin qaraabagoyna ma aho qaraabadiisa oo maalayay kamuuna soo kaxaynin ee waxa weeyaan xalaal bay u tahay baxti faqulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah nuxibu daalika arrinkaa waa jecella laba halaadoo kurso waaweyn un ayrta togan agtaanadee noo muuqdaan ka soo kaxaysana subax walba arrinta waan jecella qaala nabigu wuxuu yidhi afalaa yaqdu muukallahu axadukum axadkiin ila almasjidi masaajijka oo fayaclama uu barto fayaclama fayatacallama uu barto aw yaqra' uu akhriyo aayatayni laba aayadood oo min kitaabillahi kitaabka ilaahay ka mid caza wajal khayru lahu taasaa uga khayr badan min naaqatayni laba haalaad oo waaweyn wa alaaun saddex aayadoodoo u barto yaa khayr low oga khayr badan min alaain saddex halaad oo geela inuu soo helo waa arbacun afar aayadood inuu xifdiyo yaa khayrun oga khayr badan min arbacin afar neef oo geela kurso waaweyn inuu soo helo wa min acdaadihinna tiradooda oo min alibili geela waxaa ka khayr badan acdaadihinna wa min acdaadihinna tiradooda oo aayaada oo u barto yaa khayran ka khayr badan min ibili geela saas oga khayr badan muaado saasuu nabi sala allah alay wasalam yiri wixii la fahmayey buu nabiga calayh salaatu wasalaam u tusaalaynaya oo wax dadka hadda ay jecel yihiin oo dhan baa lagu tusaalayn wixii ku saabsanaa xoolihii kale noocyihii kala duwanaayey wixii dadka ay jeclaayeen arrimahaas oo dhanba waxaa ka khayr badan qur-aanka oo la barto qur-aanka haddaad barato ajir adduun iyo muxuuha ah wanaag adduun iyo karaamo adduun iyo aakharo oo hadda ilaahay ehelkiisii baad kamid noqonaysaa maxaa ka fiican maxaa ka fiican wax ka fiican ma jirto ayib fii nafsi alwaqti adduunyadaadina haddee wakhtigeedii bay leedahay laguma diidana adduunyada lama diidana waan arki doonnaa xadiidka saxiixa ee soo socda in dadka adduunkooda waddo fiican mariyey in la kanto ay fiican tahay baabun wuxuu ku saabsan yahay fadli qiraa'ati alqur'aan qur la akhriya fadliga uu leeyahay wa suurati albaqara iyo gaar ahaan suurat albaqara waa cadfulkhaas cala alcaam qur guud ahaan oo la barto la xifdiyo ama la akhriyo kitaabka laga akhriyo ama muxuu ahaa korka laga akhriyo iyo suurat albaqara si gaara xadaani xasan bnu caliy axulwaani qaala wuxuu yidhi xadaanaa abu tawba wa huwa rabiic ibnu naaficin azahrani xadaanaa mucaawiya yani ibnu salaam alxabashi alximsiy can zaydin zayd alxabashi isaguna adimishqi zayd bnu salaam zayd ibnu salaam alxabashiyi dimishqiy anahu samica wuxuu maqlay aba salaam oo yaquulu leh xadaanii abu umaama albahili saxaabi jaliil wey radi allahu canhu suday ibnu ijlaan suday ibnu cajlaan abu umaamata albahili radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabigaan maqlay yaquul asagoo leh iqra'u lqur'aana quraanka akhriya qur-aanka akhriya akhrintaasi ama min alxifdi ama min alnadari korka in laga akhriyo iyo fiirin qur-aanka la akhrinaayo la fiirinaayo kitaabka labadaba way soo wada gelayaan fainahu yaatii yowma alqiyaama maalinta qiyaamuu imaan doonaa qur-aanka shafiican xaaluu yahay mid shafeecaya liasxaabihi asxaabtiisa u shafeecaya asxaabtiisii iyo dadka akrinaayay ee ka warhayay ee xifdisanaa ee kitaabka akrinay dadka iyaga ah ayuu qiyaamaha u shafeeci oo ilaahayow janno geeli dhihi oo loogu shafeeci oo laga aqbalaya qur-aanka markaa waxyaalaha kuu shafeeci buu ugu horgel yahay alimaam shaadibi raximah llah waa kale fii kitaabihi waina kitaab allahi awhaqu shaaficin waaqnaa hana'an waahiban mutajalilan wakhayru jaliisin laa yumallu xadiiuhu watardaaduhu yasdaadu fiihi tajamula marka awhaqu shaaficin wey qur-aanka kariimkaa uu kuu shafeeci waan arki doonnaa suurat albaqariya alicimran si gaar ayaa hor yaa afhayeen u ah qur-aanka afhayeen waxa u hor socda oo hadli baqariya alicimra iqruu waxaa si gaara ah u akhrisaan buu nabigu yidhi azahraawayayni labada iftiimaysa labada iftiinka badan nuurka badan albaqarata baqare iyo wa suurata aali cimraan labadaasa zahraweyn la yidhahdaa nuurkooda ayaa qur-aanka intiisa kale ka nuur badan yihiin lianna fiihimaa waxaa ku sugan axkaam iyo wacdi iyo waciid iyo wanaag fara badan oo aan suuradaha kale ay kaga dheer yihiin kuwa kale waa ka hadlaan laakiin ka fara badan zahraweyn baa la dhahaa fainahumaa taatiyaana way imaan doonaan labadaa suuradood baqariya aali cimraan yowma alqiyaama maalinta qiyaama kaannahumaa iyagood moodo qamaamataani laba daruurood ow kaannahumaa iyagood moodo qayaayataani laba dalladood ow kaannahumaa iyagood moodo firqaani laba kooxoodoo min tayrin shimbirooho sawaafa siman simbiro shimbiro laba kooxooda oo raxanraxan ah oo saa garmaha u simay iyagood moodo ayay imaanayaan baqaara aayad walbaba shimbir bay ka matalaysa saa u qulqulaaya haba ilaahay kumaa maxsuus inuu ilaahay hay macnawe maxsuus u bedelo qur-aankii baa saa ku imaan doona baqara iyo ali cimraan tuxaajaari waxay u doodayaan can asxaabihibaabay ka doodayaan labadii asxaabtoodii akhrin jiray baqara iyo ali cimran iyo qur-aanka iyo asxaabta laaha xagga akhrinta ku camalfalka ku dhaqanka intaba yay kula saaxiibeen iqra'uu suurat albaqara si gaara baqara iyo ali cimran haddana lasii kala reebay iqra'uu suurat lbaqara suurat lbaqara akhriya faina akhdahaa baqara oo la qaatoo la barto la akhriyo barakatun barako wey wa tarkahaa ka tegiddeeduna xasratun nidaamo iyo shallayto wey walaa tastatiicuhaa ma karaan kama qaban karaan albadalatu kuwa saxrada qof baqara akhriyey tadabburay ku dhaqmay oo saaxiib ka dhigtay saxaro iyo falfallow iyo dadka noocaasa xunxunka ahee shaydaanka iyo ibliis iyo jinniga uu dhagaha kaga kaadiya ku shaqaysta waxba kama tari karaan walaa tastaiicuha albala albala iyo saxara qaala mucaawiya balaqanii an albadala saxara saxara wey akhduhaa baraka baqaradoo la akriyo qaato la qaato baraka wey barakada hadda fiiris ya lama kala qaadin baraka caafimaadkaada cayshkaada iyo noloshaada cilmigaada muxuu ahaa baraka kulli nooc gurigaada shaydaankii oo lagaa reebay barakada ka weyn maxay tahy shaydaanoo gurigaada soo gelayninba suurat albaqara wax qofka baqaro laazimo oo daa'ima waxay ka muuqanaysaa xaaladiisay ka muuqan mubaarak wey waa qof barakaysan wey dhinac walba ka fiirso ka tegiddeedoo iska dhaafana waa xasro iyo shallayto iyo nidaamo iyo nasiib darri iyo darri badalada si gaara waxay qabata haddana loo sheegay baraka oo caama mar hadii la sheegay si gaara waxaa loo yidhi walaa tastadiicuha albadala saxarada waxba ma kama qaban karaan waxbana kama tari karaan laakiin bishardi waa inaad suuraddaas ayada ah aad akhriso tadabburto aaminsan tahay oo shaki iyo haba yaraatayn waxba ku haynin iska fiiriyo iska tijaabi ayna kugu jirin aayaadkeeda dhammaana aayad walbaba aad rumaysan tahay oo ictiqaadsan tahay oo yaqiinsan tahay ah, hal aayadoo aayadeeda ka mid a ah haddaad xooga ka yarbiya diiddo oo talasee ku dhici kartaa adigoo sixir waa ishaysaan ah, waxba kuma tarayso yaqiin wey wa wax lagu gaaro waxay wax ku tarayso qur-aanku wax ku goynayo waa iimaan iyo yaqiin wey iyo xaqiiqo wa laakiin haddaad tiraa bal iskaga fiiri qof qof muxuu ahaa nin bukow nin bukow boqol kuu talisay hadday kaa noqoto sheekadu nin bukow boqol kuu talisay arrintu ma aha ayib qaala muxaawi xadaanaa cabdullaahi bn cabdiraxmaan addaarami qaala akhbaranaa yaxyaa yaxyaa ibnu xasaan qaala xadaanaa mucaawiya bihada islam mila hayra annahu qaal wakaanahuma ayagoo waxaad moodaa fi min ayr fii kilayhima labadoodaba walam yadku qowl maca balaqani inanu sheegin nacam qala xadaana isxaaq bn mansuur qala akhbarana yaziid bn cabdirabi qala xadaana alwaliid bn muslim alqurashi can muxamed bn muhaajir can waliid bn cabdiraxmaan aljurashi can jubayr bn nufayr qaala samictu nawaas bn samcaan alkilaabi radia allahu canhu yaquul samictu nabiya sala allah aleyh wasalam baa noqlo yaquulu leh yutaa bilqur'aan qur'aankaa la keeni doona yowma alqiyaama wa ahlihi iyo ehelkiisii ahluqur'aan baa jira rumaysnaa ee raacay ee akhrin jiray ku dhaqmi jiray o haystay aladiina kaanuu ehli qur'aan waa noo imaan doonaa waa ka tafsiirkeedii man hum ahlu qur'aan aladiina waa kuwii kaanuu ahaan jiray yacmaluuna bihi kuwa ku camalfala miman yuqiimuuna alxuruuf lama raba keliya wayudrikuuna xuduudahu aladiina ah, yacmaluuna bihi ku camalfali jira ku dhaqmi jiray sidii saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam ay ahaayeen intay toban aayadood akhriyaan ooy fahmaan ooy dhaqangeliyaan yay sii gudbi jireen haddana kuwa kale dhaqangelin bay ahaan jirta cilmigu sidiisaba haayadiisa iyo qur-aanka haayadiisu waxaa weye alcamal qiraa'ada iyo xifdigu waa wasiila in marka wasiiladii qaayo laga dhigo waan xifdiyey waan xifdisnahay waan xifdisnahay keliya ma ahee waxaa weeyaan in kudhaqankii iyo camalfalkii wey halkaa inaan iska raadina ubaahannahay halkaasaan u baahannahay in qof walbaba uu dul istaago oo uu isku dayayo inuu dhaqangeliyo qur-aanka kariimka ah ku camalfalo naftiisa kula jihaado kuwiibaa imaan qur-aankii iyo ehelkii qur-aanka taqdumuhu waxaa hogaaminaysa qur-aankaasi suurat lbaqara oo aali cimraan baa hogaaminaya wadaraba lahumaa rasuulullah nabiga wuxuu tusaaleeyey alaaata amhaal saddex tusaalo ayuu nabiga calayh salaam dejiyey oo baqariya iyo aali cimraan uu ku tilmaamay maa nasiituhunna ma halmaamin buu leeyay saxaabigu bacdu intuu nabiga noo tilmaamay kadib qaala wuxuu nabigu yidhi kaannahumaa baqara iyo aali cimro waxaad moodaan hamaamataani laba daruurood ow dullataani laba maaragtay dalladood wixii korkaada kugu soo dhowaadee kuu hareeya oo dhan baa dullo la dhahaa dullataani laba dalladood sawdawaani madmadow baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday baqariya aali cimraan oo laba daruurood aad moodo dhexdoodana sharqun baa ahaaday ay shuruuqun iftiin iyo nuur baa ahaaday dhaxdoodana nuurkii yaa saa uga hilaacay oo u bigleenaya baqari aali cimraan oo dhaxdoodana nuur saa ugu sarsaraya aw kaanahuma waxaad moodaa xisqaani xisqaani iyo iyo firqaani waa isku mid waa soo marray lafdigaa soo marray hadda u dambeeyey muxuu ahaa kaanahumaa firqaani min tayri sawaafa iyo xisqaani waa isku mid xisqaani baad xisqaani baad moodaa laba laba kooxood oo min dayri shimbiroo sawaafa siman tuxaajaani waxay doonayaan can saaxibihimaa saaxiibkood bay ka doonayaan oo difaacayaan marka suurat lbaqara iyo alicimraan u fiirso suurat lbaqara iyo alicimraan qur-aanka intiisii kale si ay oga duwan yihiin tamayuz waxay ka duwan yihiin qur-aanka intiisii kale bialaaata umuur saddex shay bay kaga duwan yihiin maxay ta saddexda shay almuxaajaat qur-aanka markaan soo marayna maxaan ihi marka laga hadlaya qur-aanka guud ahaan iqra'u qur'aan fa inahu yaati yowma alqiyama shafiica qur-aanku waa shafeecaya shafeecada iyo muxaajaadkuna way kala xoog badan yihin muxaajaadka shafeeco iyo ergo iyo dood xujo ah oo way kala culus yihin way kala culus yihin marka buqara iyo aali cimraan waa muxaajaad baa lagu tilmaamay waxaa kaloo lagu tilmaamay adil inay ku hadheenayaan intaa qofka uu taagan yahay ama u socdo maa qiyaamaha hoos bayba u noqonayaanba qodobka saddexaadna waxaa weye ishtiraakiba maca baqiyati alaayaat oo maca baqiyati alqur'aan qur-aanka intiisa kale waxay la wadaagaan fi shafaaca way kala wadaagaan baabu wuxuu ku saabsan yahay fadli faatixa faatixada fadliga ay leedahay wa khawaatiimi suurati albaqara suurat lbaqara haddana lasii kala reereebaye labada aayadoodee baqara lagu khatimay iyo suurat alfaatixa isku qabo walxadku waxaa isku boorinaya calaa qira'ati alaayatayni labada aayadood in la akhriya min aakhiri albaqara suurat albaqara labada aayadood u dambaysa aamana arasuulu aayadda ka bilaabatay iyo laa yukalifu llahu nafsan labadaas aayadood ee quraan suurat baqara lagu khatimay labadaas si gaara ah in loo akhriyaa laisfarayaa qaala xadaana xasan bnu rabiicin وaxmed bnu jawaas اlxanafiyu qaala xadaana abulaxwasin can camaar bni rusayqin can cabdillahi bni ciisa can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala baynama jibriilu malkuljibriil calayhi الsalaam qaacidun isagoo fadhiya cinda الnabiy nabiga agtiisa fadhiya sal allahu alay waali wasalam samica wuxuu maqlay naqiidan jiiq buu maqlay min fowqii korkiisa naqiidku waa sawt fatxulbaab albaabka sawtulbaabi cinda fatxihi albaabka markii la furaayo jiiqda u dhaho oo kalaha naqiid la yidhaahdaa shanqadhaasuu maqlay min fowqihi korkiisa fa rafaca jibriil ra'soo madaxiisu kor u qaaday kor buu fiiri cirki faqaala wuxuu yidhi haadaa baabun waa albaab min asamaa'i samada albaabaheeda ka mid ahoo futixalyowma maanta la furay lam yuftax lama furin qadun weligiis ila alyowma maanta mooyeene samadu abwaab bay leedahay wafataxnaa abwaaba samaa bu ilahay leh abwaab sama samada albaabay leedahay waa jibriil qisadiisi nabigeena iyo jibriil calayh salaam leylat isra walmicraaj habeenkii albaabaha waa kay iftax iftax ay lahaayeen ila alyowm maanta unbaa albaabkaa la furay fanazla minhu waxaa ka soo degay malakun malag jibriil baa hadalka wata faqaala wuxuu yidhi jibriil baa sheekeynaya malag baa ka soo degay malaggiisuu soo socday nabiga calayh salaam buu u yimid jibriil baana tacriifinaya oo isu sheegaya faqaala wuxuu yidhi haadaa malakun malag weeyaan maxamedow nazala ila alardi dhulkuu soo degay lam yanzil ma soo degin qadun weligiis ilal yowma maanta mooyeeda waa malag khaas ah oo weligii aan armada imaanin arrinta uu wado iyo muhimadda uu wado culayskeeda fiiri albaabbaa keligiis loo soo furay fasallam nabiguu salaamay calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi abshir halkaas ka bilaabay bishaarayso idkhaalu suruur qofka in farax la geliyo basharadiisa oo dhan ay faraxdo waa arrin fiican walidaalika waxyaalaha bishaarada ah kacab binu maalik radi allahu canhu qisadiisa oo garanaysa fi waad mari doonta abshir buu nabiga ku yiri abshir bikhayri yowmin waladadka umug maalin hooyada ay ku dhashay maalinta kugu khayr badneed ku bishaarayso toobadda ilahay ku bashaaraysan abshir binuurayni laba nuur ku bishaarayso uutiitahumaa lagu siiyey muxamedow lam yuutahumaa aan la siinin nabiyu nebi qablaka kaa horreeyey nabi kaa horreeyeoo hadda ka hor la siiyeyna ma jirto ogow faatixatu lkitaab weeye nuurka koobaad suurat alfaatixa oon akhrinayno oon ku wardinayno oon ku tukanayno wa khawaatiimi suurati albaqara iyo suurat albaqara labada aayadoo lagu khatimay lan taqra'a ma akhrisid bixarfin xaraf oo minhumaa labadaa nuur ka mida <clears throat> minhumaa waxay u noqoni nuuraynkii ilaa ucdita siiyaa nuurka koobaada faatixada iyaaka nacbudu ka bilow ilaa iyo laga gaaro waladaaliin duca tifka ah <clears throat> duco kastood ku ducaysato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka aqbalaya hada licabdi walicabdi maa sa'al buu leh ducadan suurat lbaqara aayadahan u dambaysa gaar ahaan eh, aayadda u dambaysa duca iyadana ka buux duca ku jirta rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhda'naa ka bilow qaala allahu qad facaltu waan kaa yeelay ilaa laga gaaro anta mawlaana fansurna cala qowmka qad facaltu ilahay leeya waan kaa yeelay waan kaa aqbalay tii weeyaan marka wuxuu fasiraayo lam yuutuma nabiyu qabla muxuu lan tuqra ma aqriisin bixarfin minhumaa ilaa acdaytahu waxaad ucdita waa lagu siinayaa oo waa laga aqbalayaa oo wixii aad weydiisatay oo ducoo ku jirtay ilaahay waa kaa ajiibayaa bay ka dhigan tahay marka labadaasi suuradood suurat alfaatixa fadligeeda yaa sheegi kara fi lqur'aan aayad sheegtay oo fadligeeda ka hadlaysa ma jirto yaa sheegi kara walaqad aataynaaka <clears throat> ayib taa waa fadligeed xadiista ya sheegi kara ya qasamtu salaata ayb وxadثna أحمد بن يونس qال xadثna زهayر qال xadثna maنصور عن إبراهيم النخعي عن عبدالرحمن بن يزيد qaala wuxuu yihi laqiitu abا mascuud baan la kulmay cqبة بن caamir radي الlaه canه cinda الbeyt kacbada agteeda faqultu waxaan ku yidhi xadiiث xadiiun balaqanii canka xadiid iga soo kaagaaray xaggaada fi laayatayni ku saabsan labada aayadoodee fii suurati lbaqara suurat lbaqara aayadaha u dambeeyana ku saabsan bal igu soo celi warkaa uu soo gaaray si toosaan kaaga dhagaystay faqaala wuxuu yidhi abaa mascuudin camhaa way jiraan qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi alaayataan <clears throat> labada aayadood oo min aakhiri suurati lbaqara suurat albaqara aakhirkeedaa man qara'ahumaa qofkii akriya fii leylatin habeen gudihiis ka fataawa ay ku filan yihiin sharoo dhan bay ka kaafinayaan sharoo dhan bay ka kaafin oo xumaanoo dhan buu ilahay kaga ilaalin oo xirsi xidh bay u yihiin ninkii habeenkii aamana rasuul ilaahi yukalif allah barta dadka aan aan baranin ama aan qur-aanka dhammaynin ama kada waxaa fiican aayadaha sida gaarkaa loo sheegay inay si gaara ah u xifdiyaan haddayna ka gaari karin wax kale ayad kursi la-aan ma la noolaan karaa aayad kursi la-aan baqaro ma gaarin iyo aniga suuradda aayadda ma gaarin haddaad ku haysa ka war aayatulkursida intaasoo waxbaa kaaga fadhida oo kayay kaa kaaga fadhida oo kaaga daahad ilaashan tahay <clears throat> ama kaa xijaaban tahay xataa nabigu calayh salaam wuxuu yidhi ninkii akhriya aayatulkursi salaad kasta gadaasheed jannada inuu galo waxaa ka xigta inuu dhinta keliya waa xadii saxiix aayatulkursi qofkii akriya salaad kasta markuu tukado dad baa damba kale aan iskaga kicin ama aman weligoodba akrin aayatulkursi qofkii akriya markii uu salaada tukado oo saa ku daa'ima janno inuu galo waxaa ka xigta inuu dhinto bis waa imaan doonta aayatulkursi qala xadaana isxaaq bn ibrahim akhbarana jariir xa xadana maxamed bn muhana bn bashaar qala xadaana maxamed bnu jacfar xadana shucba kilahuma can mansuur bihada isnaad qala xadaana bin jaabir xaari tamimi abarana ibnu mushirin can acmash can ibrahim anaqaci can cabdiraxmaan ibni yaziid can aqm ibn qays can abi mascuud alansaari radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man qara'a haatayni alaayatayn labadan aayadood qofkii akhriya min aakhiri suurati albaqara suurat albaqara aakhirkeeda fii leylatin habeenkii kafataawa ku filan yihin marka habeenkaas saaxan adoon akhrinin inta hore uu naftaada ku ilaali kadib naftaaba la qabsan doontee kadib naftaada la qabsan doonto hurdo kugu soo dhici mayso adoon akrinin hadaad naftaada barto marka dambe naftiibaa ulfo uu noqonoo waxbaa kaa maqan ilaa aad akhriisto hurdo kugu soo dhici mayso shay mujaraba weeyaanoo la ogaaday marka tajribe marka hore bar naftaada ku celceli habeen walba ilaali kadib ayadaa la qabsan hurdadee qabsani waa saas nafta wixii la baro weeye moogtahay wixii nafta la baro weeye dadka waad aratay cuntada iyo cabitaanka iyo <coughs> sunnada nabiga alayh salaam tadbiiqeeda aan aad usii aqoonin u aqoonin waxaa maanta laga ilaalin gacanta bidixda laga dhawri kada bidixda midid ku qabso kada bidixda midid ku qabsa lagu hayn laakiin qofkii bartay hal maraba ku gufan maayo bidix bidix shaqaba kuma lahabo mididtan unba shaqadii la qabsanba bidix maba ku shaqajaabaysid inta hore laakiin aada lagu hayn <clears throat> marka waa sidaasoo marka hore waa kulfa kadibna waxay noqonaysaa ulfa ayay noqon waad la qabsanaysaa qaala cabdiraxmaan soo maha falaqiitu aba mascuud baan la kulmay wa huwa yaduufu bilbayt asagoo kacbada dawaafayo fasa'altuhu waan weydiiyey faxadatanii bihi can inabiy nabigu iga sheegay alayh salam xadiidkaas nabiga alayh salaam buu iga sheegay marka kacbada marka la dhawaafayo waa la hadli karaa laakiin waxaan khayrahayn in lagu hadlo ma aha wuxuu nabiga alay slam adawaafu bilkacbati salaad waa salaad buu yidhi laakiin khayr inaad ku hadashaan waa inoo ogolyahay وxadثnي علي بن khشرم qال أخبرna عيسى يعني بن يورس xا وxadثna أبو بكر بن أبي شhيبة xadثna cبد بن نمyر جميعا عن الأحمش عن إبراهيم عن علقمة وعبدالرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وxadثna أبو بكر بن أبي شhيبة xadثna xفص وأبو معاوية عن الأحمش عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي مثله متaaبعاad wey baabu fadli suuraة الكهfi وآية الكuرسي suuradda suuraة الكهfi la yihahdo fadligeeda iyo aayadda la yihahdo آية الكuرسي fadliga ku sugan oo sida suwarku ay magacyo u leeyihiin bay aayaadka qaarna ah magacyo u leeyihiin aayado waxaa jira magacyo leh maxaa ka mid a ah? aayat lkursi haye aayat lmudaayana waa aayadda dheer ee baqara ku jirta eeyalidin amr daayantum aha aayadaha magacyaha leh sheega aayat limtixaan iyadan waa jirtaa qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah aha aayat ish alxuquuq alcashara qul tacaalow miya qul tacaalow aha alxuquuq alcashara aha aayadad baa jirta magacyo leh si gaara magac u leh ayaa jirta ayib suuradana waa kuwan ayaguna suuraة اlkahfi iyo ayat اlkursi xadaanii maxamed bn muhanى qala xadaana mucaad bn hishaam qala xadaanii abi can qataada can salim bn abi ljacd alqadafani can cumacdaan bn abi طalxata alyacmariyu can abi darda uwaymir radi allahu canhu ardaa ana nabiya sala allah alay wasalam qaal man xafida cashara aayaatin toban aayadood qofka xifdiya min awali suurati lkahfi suuratlkahfi awalkeeda cusima waxaa laga badbaadiyaa min adajaal masxu dajaal baa laga badbaadiya sharu qaaimin yuntadar wey wax soo socda waxaa ugu shar badan waa dajaal qofkii tobanka aayadood suurat lkahfi xifdiya oo ku akriya xifdi keliya maaha ku akriya uqru'u basaarat ku akriya iskala xirsiidhao ku indha tiraa saa lagu akrinaya oo sharkiisa laga badbaadaa cusiba min adajaal baa lagaga badbaadaa waxadaana aar riwaaya akar oo badan oo raajix ah qaala xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana cabdulacla bin cabdilacla can iljurayriy saciid saciid ibnu iyaas aljurayri can abi saliil abi saliil wasmahu durayd durayd ibnu nufayr ama nuqayr durayd ibnu nuqayr alqaysi isagana waa jurayri labada iska warinaysa bnjurayri wey saciid اljurayri iyo abu saliil اljurayri wasmahu durayb ibnu nuqayr tasqiir ahaan can cabdillaahi bn rabax alansaariy can ubay bni kacbin radia allahu canhu ardaa abu dufayl iyo abulmundir labadaba qaala wuxuu yihi qaala rasuulu nabiga calayh salaam baa wuxuu yihi ya abalmundir abulmundirow atadrii ma taqaanaa ma ogti ayu aayatan aayadda min kitaabillaahi kitaabka ilaahay xaggiisa macaka adiga macaada ood acdamo ugu weyn qur-aanka intaad saa u fiiriso aayadee kuula weyn ah. cidanka aayadda iyo weynankeeduna dee macnaheeda iyo waxay k mawduuceeday ku saabsan tahay aayadee kuula weyn buyi qur-aanka nabiga alayh isalaatu wasalaam acdamu aaya fi lqur'aan qaala qultu waxaani allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya allah yaqaana iyo rasuulka ilaahay oo dee cilmiga loo soo dhiibay qaala wuxuu yidhi ijtihaad baa loo baahan yahay isku day atadri ma og tahay ayu aayatin aayadda ka aho min kitaabillahi kitaabka ilahi macaka acdam aayadada qur-aanka kariimka haddaad akhrisay kuula weyn waxaad garanaysaa qur-aanku saxaabada qur-aanka macnahiisii la socon jiray iyo tadabburkiisa marka aayadee kuula weyn qaala wuxuu qultu waxaan idhi allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum jamiicu sifaatillahi bay koobtay aayaddaas oo alxay iyo alqayuum yay sifaadka oo dhanba mutadamin ku yihiin sifaatka ilahi labadaasi ku noqonayaan ayib dhammaanteedna ama isim asmaada ilaahay ka mid aho daahir ah ama damiir u noqonaya isimkaasi ayay ka kooban tahay aayadda aayatulkursi qaala fa daraba fii sadri markuu yidhi haddaan isku dayo nabi allow aniga agtayda aayaddaasa iila weyn qur-aanka kariimka fadaraba fii sadri xabadkaygu nabiga calayhi isalaatu wasalaam ku dhuftay haatan waa soo dhowayn iyo marxabeen iyo tabriig iyo barakayn wey xabadkiisa gacantii nabiga barakaysneed baa xabadka laga saaray maxaa xigma ah maxaa cilmi ah maxaa nuur iyo khayr iyo barakaah oy gacantaa wadataa oo ninka xabadkiisa lagu sii daayey fadaraba fii sadri wa qaala wuxuu yidhi wallaahi waa asiibtay wey liyanhanika alcilmu cilmiga ha ku hambaliyeeyo abalmundir abulmundirow cilmiga ha ku hambaliyeeyo cilmigii ku tahniyeenayo oo ku hambaliyeenayo oo gacanta kuu taagay wey cilmiga gacanta kuu taagay oo ku hambaliyeenayo lannahu diqada fahamkiisa fiiri wax u sheegay ma jirto isagii baa ijtihaaday uu fiirsaday qur-aankii buu macaanidiisi min awal ila akhirihi yuu koobay aayaddaasuu kaa soo dhexbaxay waa saxbiyo nabiga taqriir waay sala allah aleh wasalam acdamu aayatan fi lqur'aan aayat lkursi wey aayaddaasa ugu weyn aayad qur'aanah qur-aanka kariimka ah waxayna cidamka iyo weynanka ay ku yeelatay bisharafi almacluum ayay ka hadlaysaa subxaana wa tacaala aayadda ayada walidaalika shayaan aayad ooga xanuun badan oo maaragtay uu ka cabsado oga xabsi badan yahay ma jirta ayatul kursi haddaad akhriso habeenkii si macno ah loo adoo tadaburaayo oo aaminsan oo rumaysan shaydan kubuuso dhawaanayo shaydaan kubuuso dhawaanayo asaga laftirkiisiibaa shaydaanka laftirkiisiibaa sheegay oo nabiga calayh isalaatu wasalaam waa kuu yidhi sadaqaka wahuwa kaduub lannahu alfadlu maa aqarat laka alacdaau cadowu wuxuu qiro ya isagii cadow ahaa ayaa qiray oo yidhi aayatulkursi aayad nooga daran ma jirto nabigana calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi sadaqaka walkaduub beenaalihii xumaa ee ibliis aha shaydaan ahaa arrintaas run buu ku sheegay waa ka ilaalina ilahayna waa wuxuu xaafidku ilaaliyu kuu samaynaya haddaa ayaad kursiga akhriso khayrku waa badan yahay laakiin maxaana naga rabaa ku dhaqan iyo dhaqangelin baana naga rabaa laga bilaabo caawadanba inaan inteenna o dhanba idilba aan dib u fiirinno aayaadkaas iyo nusuustaa iyo axaadiistaas iyo hadiga nabawigaa oo nafteenna aan ku dabaqno ayaa loo baahanya si u barakowno khayr u helno shayddaan nooga fogaado baabu fadli qira'ati walidalika aayatulkursi waad ogtihiin salaad walbaba in la akriyaa fiican salaad walba xadiidka hadda mardhow ishaaraynay janna lagu galaa fadli qira'ati qul huwa allah waxad suuraddaa qul walla la yihahdo qul walla waxadna qul wallana waa la yihahdaa ikhlaasna waa la dhahaa suurat aliklaas waa suurad lafdigeeda hadda ikhlaaskama lafdu ikhlaas kuma jiro laakiin macni baa ku jira qul huwa allahu axad allahu samad samad allahu samad yacnii sifaadka ilahay bay ka hadlaysaa lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ikhlaas saasaa loogu magacaabay qul huwa allahu axad jawaab weeyaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la weydiiyey oy gaalada weydiiyeen geedii qorqoran jireenoo waxbay sawaysan jireen waxbay samaystaan bay ilah ka dhigan jireen adigana ilaahaada awey noo tilmaan bay dheheen tilmaantiisana shi ama awe geedkee wey iyo sanamka aad caabuddo war sanam ma caabudne allaha waaxidka ee samad ah asamad waxaa weeyaan axadka loo baahan yahay weeyaan dad wax kastaa u baahan ilaahay isagana ma baahna asagana ma baahna subxana wa tacaala ah, dhammaan makhluuqoo dhan baa alla u baahan asagana waa haniy hani aan axadna u baahnayn wey marka waxdaaniyada ilaahay subxaana wa tacaala iyo qayuumiyadiisii iyo samadiyadiisii iyo inuu ilaahay azal yahay oo qadiim yahay lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufaacla qadiim inuu yahay iyo inuu yahay ama aan dhahno sidaa tafsiirka saxda ah inuu awal yahay inuu yahay aakhir lanno qadiim iyo baaqi waxaa lafdiga qur'aaniga ama sunna nabiga ku soo aroora waxaa weeyaan awal iyo aakhir wey anta alawalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay huwa alawalu walaakhiru walaahiru walbain marka yay faa'idanaysaa lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad minha waxaa weeye cadamu shabiih wax shabaha laysa kamilihi shay wax shabaha maba jiraba saaxiba see u yeelanaya wax shabaha manahay ilahi subxana wa tacala xadanii zuhayr bn xarb muxamed bn bashaar qaala zuhayr wuxuu yidhi xadana yaxya bnu saciid can shucba can qataada can saalim bin abi ljacd can macdaan bin abi dalxa can abi darda cuwaymir radi allahu canhu alcajlaani can inabiy sala allah aleh wasalama qaal ayacjizu axadukum axadkiinma wuxuu ka cajiz an yaqra'a inuu akhriyo fii leylatin habeen gudihiis uluثa alqur'aan qur'aanka saddex meeloodoo meel qur-aanka saddex markii loo qaybiyo meel inuu habeen walba qofka akhriyo arrinkaa meeyuu ka cajiz qaaluu waxay dhaheen wakayfa yaqra' oo see u arin karaa uluqur'aani quraanka ulkiisa <clears throat> waxaad garanay saxaabadu inayna arin jirin ulquraan uluqur'aan see u arin karaa nabi allow xilliya way jira dad gaara ah oo saxaabada iyo salafkii laga soo arooriyey inayba suurad qur-aanko dhan hal ragcada ku akhriyeen laakiin ma badna nabigana hadigiisa wuxuu ahaa in saddex beri ka yar aan qur-aanka lagu dhammaynin marka habeen gudihii baa tiri uluqur'aan nabi allow sidaan habeen gudihii uluqur'aan u arin karaa qaala wuxuu yidhi qul huwa allaahu axad suuraddaas ka bilaabataa suuratulkhlaas la yidhaahdo tacdilu waxay u dhigantaa ulu alqur'aani qur-aanka uludkiisa udhigantaha qur-aanka saddex markii loo qaybiyo meel bay udhigantaha sababtuna waxaa weeyaan bay dhaheen culummadu qur-aanku wuxuu u qaybsamaa saddex baa loo qaybiyaa waxaa macaanida iyo akaamta macaanida iyo mawaadiicda uu ka hadlaa marka laga hadlaa qur-aanka saddex buu qaybsamaa axkaam iyo ahbaar can illaah iyo ahbaarun can makhluuqaat illaahi min alumam asaabiqati wallaaxiqa axkaam qur-aanku wuxuu ka hadlaa axkaam buu ka hadlaa axkaamtu alaxkaam alsharciya laga hadlayaaye waa khidaab ullahi almutacaliq biafcaali اlmukalafiina dalaban aw takhyiiran aw wadcan markay dhahaan usuuliyiintu xukunka sharcigaa ah, ama waa takliifi ama waa wadci aqimi salaata liduluuki shamsi markii lihi aqimi salaata liduluuki shams aqimi salaat waa xukun takliifi ah liduluuki shamsina waa xukun wadci ah sababtii iyo shardigii iyo maanicii iyo sixadii iyo fasaadkii iyo ruqsadii iyo casiimadii iyo maa jacalahu shaaricu calaamaat lilaxkaam atakliifiya wadci baa lahaa axkaam takliifiyana waa shantii hadee waajibkii iyo manduubkii iyo muxaramkii iyo makruuhii iyo mubaaxii shagtaa wey marka qur-aanka wuxuu ka hadlaa marka axkaamta takliifiga awaamirtaas leh markii laga hadlayo axkaamtuna waa kay u qaybiyaan arbac waad maqasheedee eh, afarta rubac ee minhaajka soomaad maqal ah, cibaadaadkii iyo mucaamalaadkii iyo muxuu ahaa axkaamtii usarta alakaam alusariya iyo nikaaxii ku saabsanaa iyo firaaqaadkii iyo eh, aljinaayaat iyo xuduud arrimahaas waaye ayib qur-aanka marka wuxuu ka hadlaa akaam wuxuu kaloo ka hadlaa ahbaar can illaah ilaahay oo laga warramayo waxdaaniyadiisa sifaadkiisa asmaadiisa rububiyadiisa iyo uluuhiyadiisa cibaadada keligii inuu leeyahay koonkao dhan keligii maamulo aayaadkaas tusaaya allah subxaanahu wa tacala laga sheekaynayo waxaa weeyaan waa sifaadka waa ahbaar can illahi subxaanah wa tacaala wuxuu kaloo ka warramaa qur-aanka ahbaarun can makhluuqaati illaahi ilaahay makhluuqaadkiisii waa qisaskii iyo amtaashii iyo wixii tegay iyo waxa soo socda ayuu qur ka sheekeeyaa waxa tagay iyo waxa soo sheegay saddexdii qur-aanka uu ka sheekeynayey suurat likhlaas ama qulhuwallow waxay la kacday qaybtii ilaahay ka sheekeynaysay subxana wa tacaala axkaam iyo waxaa sameeya ha samaynin iyo xugunna kuma jirto qisasna kuma jiro iyo amhaal iyo ummado laga sheekeyn kuwa hore iyo kuwa dambe ilahay sifaadkiisay ka bilaabatay iyo waxdaaniyadiisa iyo daatadiisa sifaadkiisiina ku dhammaatay iyo faallayntiisa ka sheekayntiisa subxana wa tacaala saas darteed ba waxay noqotay ulu lqur'aan bay udhigantahdwa saas mucaadaladaasi hadda tacdilu la yidhi mucaadala waa mucaadalat aljri wthawaab wey mucaadalat اljri wاthawaab walaysat mucaadalat اlijza ma aha maalan suurat likhlaas qur-aanka saddex meelood meel bay udhigantaaba ajirkii baa laga hadlaya ajirkii haddaa qulwala akriso ajirkii bay udhigantaa bay ka dhiganta ee xagga ijzaha ma aha miaal ahaan haddii la yidhi saddex meeloodoo meel bay udhigantaa ood mar akhrisay mar labaadna akhrisay oo uluheel ay ku noqotay mar saddexaadna akhrisayoo oo saddexdiiba qur-aankii oo dhan qof akhriya adla ajir noqotay macnaheedu ajirka laga hadlayaaye saddexdaba haddaad akhriso qulwal saddex jeer akhriso ya salaadeedoo tukanaayo allahu akbar intaad tirado rukuucda salaadaadi badala wey salaadaadi way kuma doodi kartid oo ma dhihi kartid qur-aanka u dhigantaasoo lama dhin saddex jeer baa akhriyey saddexdaa jeer qur-aanka o dhan faataxa ka mid aheed way soo hoosgashay waase waxaa laga hadlaya waa ajir iyo hawaabe ijzaa ma way kaa gudday maaha kaama gudayso qur-aanka intiisi kale ee waxaa weeye xagga ajir iyo hawaab baad helaysaa waxay ka dhigan tahay qowluhu calayh salaam uu yidhi laa ilaha ila allah waxdahu man qaala laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir cashra maraat toban jeer ninkii laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu ala kulli shayin qadiir dhaho toban jeer maxaa la yidhi kaana lahu mila citq arbacata anfus arbacata anfusin min walad ismaaciil kaana kaman cataqa arbacata anfusi min waladi ismaaciil afar addoon oo nabi ismaaciil carruur dad ku abtirsanaya ka mid a ah. carabtii ku abtirsana ismaaciil afar addoon oo addoomahooda xoraysay yay la mid tahay baa lihi xadiidkii qofkii kafaaro kafaaro qofkii lagu yeesha cidqu raqaba oo yidhahda laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir iska dhaaf afar addoon inuu xoreeyey hal ajirkii waa hesheen laakiin ijzihi kafaarada waa lagu leey waa farqu bayna aljri wاthawaabi wa bayna alijzaa inuu wixii wax kaa gudo iyo inuu maarata ajri thawaab ajirka aakhara wey laakiin axkaamtii takliifigeeda adduunka lagaa reebay kaama gudaysa ogow faatixada aqri qaala waxadaana isxaaq bn ibrahim qala akhbarana moxamed bn bakrin qala xadaana saciid bin abi caruurata xaa waxadaana abubakr bin abi shayba xadaana cafaan bn muslim qala xadaana aban caطaar jamiica an qataada bihada isnaad wa fii xadiiayhima min qowli nabiy nabiga hadalkiisa qaala inuu yidhi ina allaha ilaahay jaza'a alqur'aana qur-aankiibuu qaybiyey mawaadiicda iyo macaanida uu ka hadlo alaaa ajzaa saddex qaybood fajacala qul huwa allaahu axad wuxuu yeelay jusan qayb min ajzaai lqur'aani saddexdii qayb ka mid ah. a oo xagga ajirka iyo tawaabka iyo axkaamta wuxuu ka hadlaaya ee macaanida ah xadaanii moxamed binu xaatim wayacquub bin ibraahim jamiican an yaxya an yaxya bnu saciidin qaala xadaana yaziid bnu kaysaan xadaana abu xaazim salmaan anashjaci can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ixsuduu maalin buu ilaam wuxuu yidhi saxaabadiisa saarura saarura saarura isku imaada ixsuduu saarura fa inii saaqra'u calaykum waxaa inagu dul akrini ulu alqur'aani qur-aanka ulukiisaa inagu dul akrine soo aruura buu yidhi faxashada man xashad wixii soo yaacay baa soo yaacay waa iskugu imaadeen nabiga uma kharaja nabiyullahi nabiga gurigiisa ka soo baxay calayh salaam faqara'a wuxuu akhriyay qul huwa allahu axad ayuu akhriyay uma daala gurigiisibu iska galay gurigiisa iska galay faqaala bacdunaa barkaana libacdin waxay ku dhaheen inii uraa waxaan u arkaa haadaa bixidan uu dirba nabiga baxay isagoon uluulqur'aanki noo aqrinin khayru khabarun war inuu dhacay war inuu yahay jaa'ahu u yimid min asamaai cirka war baa nabiga u yimid oo uu la istaagay uluulqur'aanka isagoo qulwallo u maraya hadda bilaabay oo uluulqur'aan aan aqrinin warbaa waxuu la kacay war jira waxay isleeyihin uluulqur'aan nabiga muu aqrinin fadaka aladii warkaas khabarka ee samada ka yimid ayaa adhalahu guriga geliyey nabiga calayh salaam uma kharaja nabiyullahi baa soo baxay haddana calayh salaam faqaala wuxuu yidhi warkoodii u maqlay inii qultu lakum anigu waxaanina inay ihi saaqra'u calaykum waxaa inii akhrin doonaa ulu alqur'aani qur'aanka uludkiisa saddex meeloodoo meel alaa inahaa suurat lqulwalle iyo ikhlaas tacdilu waxay u dhigantaha ulu alqur'aan qur-aanka uludkii bay u dhigantaha marka qofka qur yaqaana intuu masaajid soo galo inuu gacanta iyo garhka isku qabto oo uu foorarsado dadka qur'aanka qarinaayaan oo iska dhigo miskiin aan ah, qur'aan aqoonin sax maaha qol wallaha hadaldalo qol wallaha hadaldalo ululquraan bu markuu halkii marba wuxuu ka goonaya ululqur'aan ajirka iyo hawaabka ayuu leeyahay qur'aan buu yaqaanaa waxaddaana waasim bin cabdilacla qaala xaddaana ibnu fudayl can bashiir abi ismaaciil can abi xaazim salmaan alashjaciy can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kharaja ilayna rasuulu llah nabiga calayh salaam baa noo soo baxay faqaal aqra'u calaykum waxaan igu dul ahrin uluulqur'aan baan igu dul ahrin faqara'a qul huwa allahu axad allahu samad ayuu akhriyey suuradda xataa khatamaha ilaa uu ka dhammeeyey xadaana axmed bin cabdiraxmaan bin wahbin qaala xadaana cabni cabdullahi bin wahbin qaala xadaana camr bnu xaariin can saciid bin abi hilaalin annaba rijaal moxamed bin cabdiraxmaan almadani toban wiil buu dhalay oo isla kacday markaasaa aburijaal kunyadiisa looga dhigay rag aabbahood kaana yaqra wuxuu arin jiray cafan aburijaal xadaahu can ummihi camra binti cabdiraxmaan ibn ascad bin zuraara wa kaanat xajri caaisha gabadha caaisha gurigeeday kusoo kortay ardayad caaisha wax ka baratay bay aheyd zawja nabiy caaisha zawjadii nabiga calayhi salaatu wasalaam can caaishata caaishay ka warisay ana rasuula allah nabiga calayhi salaam bacata inuu diray rajulan calaa sariya nin buu diray calayhi salaatu wasalaam calaa sariyatin ay calaa amiiri sariya inuu sariyo amiir u noqdo ciidan yar oo la diray oo loogu talagalay inay wax soo fiiriyaan ama ay wax soo arbushaan hadday fursad ka helaan gaalada sariyaa la yihahda habeenkiina way guuri maalintiina geedahay hoosgelayaan ciidankaasa waxaa madax looga dhigay nin saxaabada ka mid oo la yidhaahye laa yasluxu naasu fawda laa suraata lahum ma suurabi karta dadka inay fawdo iska naadaan madaxla'aan ay noqdaan orad hebel adaa madax u ah hogaami wa kaana wuxua ah ninka madaxda ahaa mar walba dadka tujin oo imaam u ah wa kaana yaqra' wuxuu akhrin jiray liasxaabihi fii salaatihim salaadooda ayuu wax akhrin jiray faatixadu wuu akhrin suurad kalena waa akhrin fayakhtibu wuxuu ku khatimi ila waila qul huwa allahu axad buu ku khatimi falama markuu faatixadu intuu akhriya suurad akhriyaba qul huwalla wa ilaa uu ku khatimo ma joogaayo falamaa rajacuu markay soo noqdeen dukira dalika lirasuuli illah nabigaa loo sheegay calayhi salaam waa la warbixin moogtahay maxaa cajaa'iba maxaa aragteen maxaa dhacdooyina dhacdooyinkii qulhuwala laga furfuri waayey mar allaama ku faataxa iyo suurada akriyo qulhuwalana waa ku khatimi keligeed qulhuwala keligeed inaad akrisa mar walba maaha suurad dheer baa mararka qaar loo baahan yahay salaatu subax baa jirta qulhuwalla keligeed aynan ahayn salaada qisaaru lmufasal awsaad lmufasal diwaal lmufasal iyay salaaduhu kala leeyihiin saas salaaduhu ay kala leeyihiin oo jusmacqabiisaa suuradaha gaagaaban suurwaxaa salaadaha iskale kuwa dhadhexe kuwa kore intan waa ku tukaday nabiga alayh salaam marka qulwalla inaad keligii ku kaaftoonta ma ahee haddaa qulwallaha aad saamaynay kugu yeelatay suurad kale aqri qulwalla ku khatin sida ninkan uu yeelay ayib falama rajacuu dakaruu dalika nabiga u sheegeen faqaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saluuhu weydiiya liayi shayin shayga uu sababta uu yasnacu dalika arrinka u sameeyey idinka weydiiya buu yidhi nabiga asaga ma weydiinin in ninkii waa lagu yeedhaya maanta arrintaadiibaa riboortkiinii baa la geeyo nabigaa kuu yeedhaayo arrintaasaa looga bacaya wa kaana rasuulu sal slam muhaaban nin laga heebaystu ahaa nabiga alay slam marka hore ee babta hore eed ku soo baxdo rasuulka waa laga heebaysan jiray waa laga cabsan jiray laakiin marka dambe waxaa weeyaan layin buu ahaa sala allah alay wasalam oo waa mucaamaladiisa iyo dhexgalkiisa aad baa loo jeclaan jiray marka saxaabadii buu diray iyo balsoo weydiiye muxuu u samayn jiray haddii qulwal uu akriyo nin kale qur-aan buu akriyay maxaa loo weydiini waxaa loo weydiini intuu akriyey buu ku dambaabi karaa oo waxaan sunno ahayn oo hadi ahayn oo dariiq ahayn yuuba niyeysan yahay caqiida xumo ayaaba ninkan xumbaartayba ya wardu saalixiin buu iska ahaa waxaan wuxuu akrinaya wardu saalixiin buu ahaa amwaati dhimatay buu u akrinayeyba daliil iyo sunno iyo xadiid iyo qur-aan midna looma hayo in dadka dhintay qulwallo loo akriyo wauuxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balaq aayadii kale maxay ahayd man kaana xayan ya man kaana xayan baa lagu talagalay qur-aanka qofka nool ayaa qur-aanka loogu talagalay oo akhrintiisa ajir ka heli oo kudul akhrintiisa aan soo marray nabiga calayh salaam ku khushuuci oo ku ooyin oo axkaam iyo macaani iyo cilmi ka soo saarani qof dhintayse khalaas arrintiisa waa dhammaatay waxyaalihii la sheegayna kuma jira qur-aanka inuu isaga qur-aanka dadka baray oo cilmi yuntaficu bihi yahay waa gaar ayib ninkani markaa qul wallahi wuxuu u akrinaayo weydiiya layidhi soo maarti ah, ma qur-aankii ba hadda laisweydiiyo waa laisqodqobi hawaa laisqodqobi fasaaluuhu way weydiiyeen faqaala wuxuu yidhi liannaha sifat raxmaan wax kala ma ahee suuraddan waxay ka hadlaysaa allah raxmaana sifadiisii tilmaantiisa fa ana uxibu waxaan jeclahay an aqra biha inaan akriyo ku macaansado ilaahay baan jeclahay sifaadkiisaan jeclahay saas darteed baan u akrinaya faqaala rasuulu lahi sala ala alay slam wuxuu yidhi ahbiruuhu u warrama ana allaha yuxibu inuu jecel yahay masalata caqiida iyo ikhlaas iyo alla jeceel waxaa laga qaadanayaa man axaba allah axabahu allah qofki ilahay jeclaada ilahna waa jeclaanaya qofki ilahay jeclaada ilahna waa jeclaan jeceelka ilaahayna subxaana wa tacaala calaamooyin iyo waddo la qaaday leedahayoo dariiq bay leedahay oo itibaac bay leedahay oo ku dhaqan diineed wey markaas maxabada ay imaanaysaa ee halkanaan qasqasana ilahna waan jeclay dadkao dhan ilahay baan jeclay dhahaan wax ilaahay uu necdhaabana faraha lagula jiraa ilahay wuxuu nacmaa baa faraha lagula jiraa ma dhici karto marka axadkaad jeceshahay inaad amarkiisa mar walba khilaafto baabu fadli qira'ati lmucawadatayn labada suuradood ee mucawadataynka la yihahdo fadligooda mucawadataynka waa birbalfalqi iyo birabinaas liannahu ilahay baa lagaga magangalaa shuruur insi iyo jinni intaba iyo wax allaala wixii shar oo dhanba yaa lagaga magangalaa qaala waxadaana qutayba ibnu saciidin qaala xadaana jariir jariir bin cabdilxamiid albabi weeyaane can bayaan bayaan ibnu bishrin bayaan ibnu bishr اlaxmasiy can qays ibnu abi xaazimin can cuqba bni caamirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi alam tara cuqbow safar bay ahaayeen nabiga calayh salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa isagoo socday suuradaha soo degeen alam tara aayaat aayado unsilad lagu soo dejiyey ma aragtay alleyla xalay xalay aayado lagu soo dejiyey lam yuraa lama arkin miluhunna iyagoo kale qadun weligood lama arkin miluhunna fi tacawud baa laga hadlaya xagga tacawudka iyo xirsixirashada in ilaahay lagu cuudubillaysto oo shar lagaga magan galo aayado lamid ah iyo suurado lamida ah ma jirtaan ma jiro ee xagga fadliga guud maaha faataxa ka fadli badan aayad haddii lalahay kursiga alacdam oo aaya soo marray amana rasuul iyo laa yukalifo soo marray ee markii laga hadlaayo baabbaab weeye baabka ku saabsan xirsixirashada birabilfalqi birabinaas wax kaga horreeya ma jirto dadkina dadka qaarna yaasiin ayay ku dhegan yihiin qur-aanku ka mid yahay oo fadli badan yahay qur-aanka fadliga badan yuu ku jiraa yaasiin laakiin xirsi xidh maaha lagumana xirsi xidho amwaadda dhimatay ama dhimanaysa in lagu dul akriyana xadiidkeeda daciif weeye qul acuudu birabbi lfalaq iyo wa acuudu birabbi nnaas weeye labadaas suuradood wax kama wax lamid ah oo xaggaasi ilaahay magangalkiisa iyo xirsi xirashada kaga fiican ma jirta wuu nabiga calayh isalaatu wasalaam halkan maxaa laga fahmay kow aayaad markii la yidhi qowlka loo nisbeeya ibnu mascuud hadduuba sugnaado inuu isaga ku hadlay waa war aan daciif ah haddii kale maba sugna ibnu mascuud radi allah canhu in uu yidhi qulbalfalaqi birabbi naas inamaa huwa waa shay nabiga calayh salaam la yidhi ku tacawudo a ah, wax nabiga ilaahay kaga magangaliyo ku magangalo weeyaan aayado ma aha quraan maaha qur-aan ma aha qaar baa saa yidhi waa war shaadaho daciif ah oo aan sheegidiisa waxweyn aanan kusii jirin waa aayado wey waa ka nabig wuxuu le aayaat aayado aayadna maxaa la dhaha qica min alqur'aan waa qayb qur-aanka ka mida ah oo suwarka ka mida ah. unzila lam yalbithu lwlqad markaasuu wuxuu aayaat markuu yidhi aayaad layidhi uu bilaabay qul buu ka bilaabay nabiga alayh isalaatu wasalaam bacda almalaaxida zanaadiqa ayaa waxay yidhahdeen lama baahna qul nabiga qul acuudu layidhi qul dheh acuudu birabbi alfalaq adi markaad akrinayso acuudu birabbi alfalq baad ka bilaabaybay dheheen qul ma dhehayside waa warka mulaaxidada ay ku hadleen qaarkood wallahu aclam waxay u nisbayn jireen wararka noocaas oo kale ah alhaalik kadaafi ninka kadaafihaa dhintay calayhi min allahi maa yastaxiq xajaaj binu yuusuf bay markay ka hadlayeen salaf ulumma iyo kutubta ay kaga hadlayeen dahabi iyo calayhi min allahi maa yastaxiq bay dhahaan marka lahu shabhu fi xajaaj buu shabahaa isagua aad buu dad u gumaaday waase tegey marka qul acuudu baa la dhihi maxaa yeele aayaadkii uu nabigu sheegay muxuu ku daray qul ayuu ku daray qul acuudu birabbi alfalaq midda kale markaa dee qul tiraahdo waxaad dareemaysaa inuu qaa'ilku allah yahay subxaanahu wa tacaala axadka qulla inuu ilaahay yahay amarka asaga ilahay oo loo hogaansamo wixii nabiga loo yirina waana loo yidhi xadaanii moxamed binu cabdillahi bnu numayr xadaanaa abi xadaanaa ismaaciil can qays can cuqba binu caamir qaala qaala lii rasuulu nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigaa wuxuu igu yidhi unzila waxaa la dejiyey oo unsilad waxaa la dejiyey calaya korkayga aayaatun aayado lam yura lama arkin miluhuna iyagoo kale qadun weligood almacwadatayn weliba waxaa sii dheer inay qur-aanka ka mid yihiin way muraba kama taagna waa mutawaatire nabiga markuu uu sidaa ku yidhi cuqba salaaddii subaxee u horraysay ee intii la degay la tukanayey ragcaddii u horraysay wuxuu ku aqriyay birbifalaq tii labaad marbinaas markaasuu intuu saa u filiyey wuxuu yidhi arayt ah, ma aragtaa buu yidhi wuxuu dareemay cuqba markuu labadii suuradood nabiga akhriyey inuun aad usiiosii ambaabixin bu arkay markaasuu yidhi salaaddii baama ku tukanaysa baarkdib yidhi xadana abu bakr bn abi shayb qal xadana wakiix xadanii mxamed bn raafi xadana abu usama kilama bhada mil wfii riwaayati abu usama can cuqba bn camr juhani wa kana min rufacaai asxaabi muxamed cuqb bn camr wuxuu ahaa min rufacaai asxaabi muxamed asxaabi muxamed kuwooda u koreeya u darajo sareeya ayuu ka mid ahaa rufaca baabu fadli man yaquumu bilqur'an wayucallimuh wafadlu man tacallama xikmata min fiqhi min fiqhin aw gayrihi facamila biha wacallamaha ayuu ku saabsanya wallah aclam wabilahi towfiq sala allah wasalam ala maxamed